oo kale ah inaan horay innaga ugaga warhayna waxa laynala damacsan yahay iyo hadafka laynaga leeyahay iyo meesha laynoo wato innagoo ka feera buuxsannay oo ka dharagsan ayay ahayd inaan meesha marka joogno ama waqad xadaث mowduucaygan oo kana biidn اllahi subxaanaه wa tacaala kuma beegna dhacdo gaara ee dhacday mana aan rabo waxyaabaha laga dhawaajinayo inaan ka hadlo maxaa yale dhacdadu sax iyo khalad midday tahaba qofkii waxan ay ka dhaceen iyo ilaah unbaa is og laakiin waxaan rabaa mowduucan maadaama khutuuraddiisa u leeyahay inaan idinku baraarujiyo biidni illaahi subxaanah wa tacaala daraasaadkii iyo buxuufii ay culimmadu ay ka sameeyeen iyo waxyaabaha laga yidhi si uu ogaado qofka mu'minka ah khatarta ay leedahay waxa lagu magacaabo in diimahoo dhanba inta laysku soo duuduubo in wan baaw la dhex geliyo kanna khasaa'istiisii laga xayuubiyo kanna laga qaado wax alle wuxuu la gaar ahaa kanna laga qaado wax alle wuxuu la gaar ahaa kadibna la yidhaahdo meel keliyana isugu kaanno ujeeddadana ay tahay in islaamka laga takhalluso وبإذن الlahi سubحaنه وaتaعaaلى mar hadduu mowduuca uu yahay mowduuc sidaa baaxad u leh waxaan isku dayi doonaa biidn اllahi subxaanaه wa taعala caawa waxaa ilaahay naga waafajiye inaan horta aan dul istaagno haddii ay noqoto in caawa aan ku dhammaystiri weynana biidn اllahi subxaanaه wa taعaalى beri iyo muxaadaraadka harsan baan qaybaha kala geli doonnaa haddii ilaahi subxaanaه wa taعala yidhaahdo waxaa baraarujin mudan inay jiraan dhowr erebixin ee terminology ay isticmaalaan dadka ku howlan daraasaadka la magac baxay daraasaad muqaaranat aladyaan marna waxaa laga hadlaa muqaaranat aladyaan diimo la isbarbar dhigayo marna waxaa laga hadlaa xiwaaru aladyaan diimo wada hadlaya siday u dhigaan waana cibaarad aad i aad u khaldan diimuhu ma wada hadlayaane waxaa wada hadlaya dadka saa darteed wadahadallada diimaha yaan la dhihin ha la yidhaahdo ka wadahadalka diimaha maxaa yeele diimuhu ma wada hadlaan oo waxa wada hadlaya dadka iska leh faina aladyaana laa tataxawar inamaa yataxawar asxaabuha saa darteed qolyihii yidhi dialogue of religions ama trialogue of religions amaba yidhi xiwaaru aladyaan waxay ula jeedaan dadka diimaha iskale ayaa wada hadlaya culimmaduna diraasaad saabiqa ah ayay markaa masaa'ishan marka ay ka qoreen walidaalika waxaa la ogaa waqtiyadii hore taariikhdeena markaan dib ugu laabanno qusuurta ay degan yihiin dadka muluugta ah ee boqorada islaamka ah iyo khulafaa almuslimiin alkhulafaa almuslimuun inay ku howlanaayeen masaa'ishan sidan oo kale ah iyagoo oo ka ambaqaadaya qowlahu jala wacalaa qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kelimatin sawa warkaalaya aan wada hadalna eh kelmad bay naga dhexaysa innaga iyo idinka haddaad tihiin yahuudi iyo nasaara haddaad tihiin jewish iyo christianityba aan wada hadalno maxaanu ka wada hadlaynaa kelimatu laa ilaaha ila allah oo ah ilaahay keliya in cibaadada isaga un lala beegto oo meel kale aanay dhicin muslimiinta albaabadooda furnaa masalada aad bay ugaga hadli jireen laakiin cusuurtii dambe ayaa waxaa moodaa sawdkii ahaa iyo dhawiqii ka soo baxayey meelaha ay muslimiintu ay deganaayeen in arrinkaa aad iyo aad u yaraaday waxaa zimaamka markiiba gacanta ku dhuftay initiative ka qaatay dadka aanan muslimiinta ahayn iyaga ayaa dana gaara markaa u isticmaalay wa biidni illaahi subxaana wa tacala wax badan baan ogaan doonnaa haddii ilahay na waafajiyo maxaa keena marka dibugurashadan ku timid inay muslimiintu ay noqdaan dad iyagu markaa u banbaxa inay wadahadal la sameeyaan diimaha kale waxyaabaha khaladaadkan ay caddeeyaan khaladkan baa ku jira haddaad tihiin masiixiyiin trinitiga diinta ma qabto in la yihahdo saddex ilaah baa jirta khaladkan baa ku jira in la yihahdo maaragtay sonship of jesus ciisa ilaaha diin maaha in la yidhaahdo maxaa keenay inay muslimiintu marka afkooda aad iyo aad u gaabto ilaa allaahumma marka baaqa uu noogaga yimaado mooyaane qolyahan iyagu muslimiinta aanan hayn ayaad waxaad arkaysaa nin walba inuu gulfinayo hinqanayo meeshiisa ka dhaqaaqayo leh xaggaasaa lanooga yeeray waxaa keenay kow kadib markii muslimiinta waxay ku magacaabaan dagaaladii crusadeska ama saliibiyiinta ay ku yimaadeen waddamada muslimiinta meelaha ay degan yihiin oo muslimiintii awood loo sheegto oo la muquuniyey ayaa meeshii wada hadal muslimiinta iyagaa lagu yiqiin inay wada hadlaan iyagaa lagu yiqiin inay wada hadal dadka ugu baaqaan markii awood loo sheegtay oo la muquuniyey sawdkoodii hoos buu u dhacay codkoodi waa la maqli waayey arrinka labaad fuqahadii muslimiinta waxay kaga dhegtay uun keliya masaa'isha fiqiga ta'siil aan u raadinno kadibna waxaa batay in qolana ay tidhaahdo annaga shaaficiyaan nahay kuwana xanaabilaan nahay kuwana waxaan nahay xanafiyaan nahay kuwo kalena maalikiyaan nahay khilaafkii fiqiga ah ayaa la buunbuuniyey dadka kale ee ku hareeraysana muslimiinta aanan ahayn doodihii lala geli lahaa iyo wadahadallii lala samayn lahaana iyadana waxaa laga dhigay frozen mid iyadoo markaa la tadmiidiyey albaabka wuu xirnay waxaa kaloo yimid muslimiinta qaarkood oo rumeeye oo yidhi muqaaranaat aladyaan diin diin lala barbardhiga diinteena miyaa diinka lala barbardhiga kaya kadibna waa ay diideen saddexdaa caamil oo ah factoriska ugu weyn waxyaabaha keenay in sawdkan aan la maqlin ayaa waxay ahaayeen wixii musaahamaad weyn ku sameeyey inay muslimiintu markaa ay gaabiyaan kadib waxaa meesha u baxay dadaana meesha markaa mutaysan waxaa yimid nimankii muslimiinta aan ahayn ordaya rag ay wataan dadan muslimiin aanan hayn iyada oo loo adeegsanayo mataamiic gaara ama interest gaara loo adeegsanayo muslimiintu marka markii ay doodahan ay geli jireen afar waxay raaci jireen lagu magacaabo waxay raaci jireen four methods amaba afar manhaj baa la raaci jiray manhajna waxaa lagu magacaabi jiray manhajka lagu magacaabay itijaahun wasfiy oo macnihiisu u yahay in la cadeeyo la yidhahdo diinta islaamka waxaabay qabtaa diinta christianitigana waxaan bay qabtaa judaysamkana waxaan buu qabaa diimaha kale iyagu markaa tirsanaba itijaah lagu magacaabay itijaah naqdiy oo ah kritisise in lagu sameeyo waxaad qabtaan in ciise uu ilaah yahay waa khalad waxaad qabtaan in saddex ilaah ay jiraan waa khalad waxaad aaminsan tihiin arrimuhu inay sidaa yihiin waa khalad itijaaha waxa lagu magacaabaa itijaah critic ku salaysan ka saddexaad waa itijaah difaaci ah adaa isdifaacaya kadib markii alxamalaat asaliibiya ama waxaa lagu magacaabo evangelationka markuu ka bilowda wadamada muslimiinta oo ay yimaadeen muasasaad fara badan oo isku daya dadka inay masiixiyiin ka dhigaan ayaa muslimiintu waxay bilaabeen itijaah lagu magacaabo itijaaha ah inay difaac markaa galaan oo yidhahdaan war dadkeena noo daaya itijaaha kale waa maxay itijaaha ictiraafi khaladkaabaa jira khalad caqadii ayuu ahaa yajib tafaadiih in laga fogaado wey afartaa meelood bay arrinku markaa amaba manhaj baa marka la raaci jiray manhajka aan raaci doona biidn illahi subxana wa tacala intuba marka way noqon doonaan itijaaha wasfiga waxaa raacay kitaabkii almilal wالnixal lishahrastani itijaaha naqdiga waxaa raacay alfasl fi اlmilal wاlahwa wالnixal uu lahaa ibn اlxasm اlandalusi itijaaha difaaciga waxaa raacay kitaabkii minxat alqariib almujiib fi raddi calى ahli الصaliib itijaaha ictiraafiga waxaa raacay tuxfaة اlariif fi raddi calى ahli الصaliib uu iska lahaa nin qiso asbani ah oo markaa taarikhdiisa markaa in fara badan insha allah aan qaar ka tilmaami doona haddii waktigana waafajiyo nimankan marka danta gaara ka yeeshay waxaa lala soo baxa waxa lagu magacaabo waxaa la yidhi horta aan isku kaanna diimahoo dhan idinka judaysam yahuud haddaad tihiin jiwish haddaad tihiin diintiinu judaysam ay tahay kristaan haddaad tihiin diintiinu kristaanity ay tahay innaga haddaan muslimiinnaha diinteena islaam ay tahay saddexda diinba waxaa laysku yidhaahdaa diimaha ibraahim raacsan saas darteed waxaan samaynana wax lagu magacaabo abrahamic faithes amaba diimihii ibraahim maa nebi moxamed sal اlla alيه waslam waa tani an ittabic milata ibraahim xaniifa raac diinta nebi ibraahim raacyaaba xaniifa ciisa calayhi salaam jesus waxaanu helaynaa bibaleka marka la laabto intaasoo verses ay tilmaamaya in la diinta ibraahim marka judaismka loo laabto old testamentig marka loo laabto waxaan helaynaa aayado fara badan ee leh nebi muuse amar lagu siinaya raac diinta nebi ibraahim raac dhammaantoodna la amray inay ku daba dabafeelaan nebi ibraahim calayhi الsalaam waxay leeyihin mar qolyaha kan iyagoo waxa ay u socdaan aanay ahayn diin ibraahim uu ka tegey in la nooleeyo maxaa diinta ibraahim tawxiid bay ku salaysan tahay diintan saddexda ilaah sheegaysa tawxiid miyay ku salaysan tahay midii iyadu sheegaysa hebel baa wiilkii alla ah ma tawxiid bay ku salaysan tahay diintan sheegaysa iyada maryama ayaa waxaa ahayd saasoo kale ma diin tawxiid ku salaysan ba diimaha marka markii waxaa bilowda hadal ah waxaan samaynaynaa madallo dallaayad ina wada harayse haddaanu nahay dadkii raacsanaa diinta ibraahim kadib meeshaas waxaa ka bilowda mashaariic aad aad waaweyn aan arki doonno juhuudda tirada badan ee meesha marka lagu bixiyey waxaa bal ka bilowday jamciyad ku taal faransa magaalada bariis kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii jamciyada waxa ay bilowday waxa lagu magacaabo diin waxaan samayna lagu magacaabo abrahamic fitis madalla markaa samaysa dhaqdhaqaaqa wuxuu bilowday kun sagaal boqol lixdan iyo sideed kadib waxaa bilowday machad lagu magacaabo machad xiwaar alxadaaraat waxaa wada hadlaya ilbaxnimada ama waxa alle wixii ilbaxnimaha adduunyada marka ka soo jirtay iyagoo markay xadaara isticmaalayaan iyo markay isticmaalayaan civilization ama marka la isticmaalo religion la isticmaalo ama marka diin la isticmaalo intuu ay isugu soo biyo shubanayeen diimahan keliya meeshii markaa la ysugu keeni lahaa marka macadkakan waxaa la sameeyey kun iyo iyo iyo iyo waxaana sameeyey amaba ricayad gaara ah siisan unesco wuxuuna ku yaalaa jineef buu marka ku yaala waxaa la sheegaa marka waxaa isugu jira dad niman kristaana iyo niman markaa eh, muslimiina dadka ugu badan ee meesha joogana muslimiin weeye lacagta ugu badan ee lagu bixiyana waxaa bixiya dadka muslimiinta ayaa bixiya walidaalika waxay leeyihin annaga hadafkeenu wuxuu yahay nin marka waxaa hogaamiye ka ahaa waqtigaa marka la ta'siisinayey nin lagu magacaabo roger jarudi oo faransiisa ma waxay yidhahdeen hadafkeenu wuxuu yahay kashfu الniqaab can wajhi اlislaami اlxaq almushriq wa can caqiidatih wa can ishaamaatih litacziizi اlqiyam اlinsaaniyati fi اlcaalam oo ah inaan daboolka aanu ka faydno islaamka iyo muuqaalkiisa dhabta ah caqiidadiisa waxa uu la yimid si markaa qiyamtaa bini aadamka aadaniga ah marka aan tacsiis ugu samayno ujeeddadaan u samayno waa sidaa bay ihahdeen saa darteed qolyaha kan iyagoo isleh macad alxabaaraad oo maanta yurub meel kastaba markaa ka jira in xidaa xabaaro ama muxaawaro la sameeyo maxaafil la ysugu yimaado diimaha ama dadka diimahan u nisbo sheeganaya in meesha la fariisoona diintan baa khaldan tan baa saxsan tan baa khaldan in la yidhaahdo taa islaamku wuxuu ka qaba aan u iman doonnaa wuxuu ilahi subxana watacala aan ugu booriyey laakiin in la yidhaahdo diimahoo dhanba qoladanna waxayda ha ka soo tageen kuwanna waxayda ha ka soo tageen meel dhex aan isugu imaanno middan wayo markii ugu horraysay ee lagu sameeyey wax lagu magacaabo macadkan lagu magacaabo alxalaqa alxora fii qurtuba markaa ku taal xibaarkii ugu horreeyey wadahadalkii ugu horreeyey ee lagu kulminayey ama midayntii ugu horraysay lagu midaynayay diimaha meeshaas ayay marka ka dhacday meel lagu magacaabo qurtuba waxaa isugu yimid kow iyo labaatan qofood baa isugu yimid nadwab ayaa la qabtay saddex yuhuud bay ahaayeen sagaal masiixiin bay ahaayeen sagaal muslimiin bay ahaayeen oo muslimiinta waxaa maalayay ninkan hadda ad aragteen raajih jaruudi raabitad caalam alislami qof baa ka socday nin baa yuneska ka socday muxidiin saabir oo ka socday munadamat alcarabiya litarbiyati wathaqaafat walculuum maxamed asad anwar ibraahimkii ahaan jiray eh, naa'ib u ahaan jiray maxaadiir maxamed isdiraar maxamuud abu sacuud ismaaciil faaruuqi oo la sheegay inuu ahaa ninkii ugu horeeyey ee mawaadiicdan ka qoray marka sharqi alawsad marka laga hadlayo ama trilog of ibrahimic faiths book lagu magacaabo ayuu leeyahay masalada markaa ka qoray waxaa ka mid ah doctor cabdalla nasiif rabat alcaalam alislaami raggaabaa meesha isugu tegey waxay yidhaahdeen ajandaha inoo dhigan ee nadwadan aan maanta meesha ugu qabanayna waxa ay tahay in aanu ka hadaln horta maa hiya alqawaasim almushtaraka maxaa isir weyne innaga inoo ah maxayna kulmiya maxaa meel isugu keenkeeni kara xagga inoo dhiga bay yihaheen alqadaaya allaahotiya metaphysics ideas iyo ideologiska xagga ha inoo yaalo theology ka hadli mayno usuludiin ka hadli mayno masaa ma gelayno laakiin maxaa innagana kulmin kara waa meelaha dadka markaa laga soo gabo hunaa marka muctamarkii ugu horreeyey ee bilowday labiiyo tobanka ilaa shan iyo tobanka februayar kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo siddeetan iyo toddobadii ayuu marka muctamarkaasu dhacay waa markii ugu horrayso dhaqdhaqaaqadoodu marka ay bilowdeen kadib waxay leeyihiin in trilog meesha la soo gelay ilan masiixii iyo waxaa hadli jiray uun keliya muslimiin in meesha yuhuudda lagu soo daro kelmaddana meeshii dialog oo ah laba ruuxoo wada hadlaysa ah laba qoloo wada hadlaysa ah laga dhiga trilog saddex qoloo wada hadlaysa wuxuu bilowday waqtigii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo siddeedii buu bilowday waxaana la sheegaa wuxuuna ka bilowday meesha lagu magacaabo washington markaska kanadiga ama kennedy center in washington buu marka ka bilowday kadibna waxaa bilowday xiwaaraad fara badan ayaa israacraacay intana waxay u ganayeen hal hadaf oo ah wardiimahan omaan aan isugu keenno kadib waxaa bilowday xiwaarkii eh, ka dhacay new york ka dhacay bishii november kii waxaa ku xigay kii ka dhacay magaalada georgia eh, bishii january kii ee la magac baxay free way dialing in france waxaa kaloo haddana ku xigay alxiwaar athulaaثi isagu kii trilog ahaa kun sagaal boqol sideetan iyo labadii ee ka dhacay jantli ee faransa ka dhacay oo magaciisana laga dhiga aliimaanu biibrahim ibrahim aan wada rumayna ee kaalaya walidaalika boqol iyo siddeetan iyo laba qof ayaa meesha isugu tegay muslimiin iyo masiixiin yahuud markaa isugu jira haddana waxaa ku xigay xiwaar kale ee isaguna dhacay kun sagaal boqol sideetan iyo lixdii ee tolos markaa lagu qabtay oo macnaheedu iyo albaxu can lilah ilah baan raadinaynaa hadda waxaa dadka looga yeera meesha inay soo xaadiraan oo muslimiin muslimiin baa ku jira waa la ilah baan baaraynaa ilaah baan raadinaynaa waxaa meesha marka ka soo qayb gala laba boqol iyo konton qof kadibna bishii eh, juun toddobiy labaatankeedi kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shantiina geneva mid kaloo kale ka dhacay haddana masar buu ka dhacay magaalada qaahira eh, bishii labayo labaatankeedi eh, juun labayo labaatankeedii iyo julaay afariyo tobankeedi kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii haddana waxaa bilowday mutamar lagu almu'tamar alcaami liladyaan alcaalami liladyaan meesha qolyaha isku magacaaban waaya m j c c qolyahan itaaliya ayaa bays ah mutamarkaana waxaa la qabtay kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii waxaana laga hadlayay altaaqa waaladyaan alkubraa xowla alghidaa iyo altaaqa waaladyaan alkubraa waxaa caado ah oo aan rabaa inaan hor dhufsado intaa wakhtigeedii aan la gaarin marba cinwaan gaara loo sameeyaa marna waxaa leey waxaan ka wada hadlaynaa albaxث can ilah sida hadda ad aragteen mar waxaa leey waxaan ka wada hadlaynaa atomic ban laga hadlaya mar waa le waa laga hadlaya economics baa laga hadlaya waxaan ogaanaynaa biidn illahi wa tacaala qofka muslimka ee maxfalka xiwaariga tegaya ee la rabo inuu noqdo ee muslim representative ee maali kara qofka diinta islaamka maali kara horta waxaa looga baahanya ma inaan aniga ka qayb qaataa forum economic waa arrin kays kale ma political forum baan aadaya waa kays kale ma waxaan ka hadlaya scientific forum iyo aadaya waa kays kale laakiin meeshan aniga hadda xoogga saarayo waa qofka u taga meesha diin baan u tegaya waan hadlaya shuruudda marka looga baahanya kadib qolyahan bortugal markii la aaday magaalada lisbon m g c c ii ayay si cad waxay u caddayseen waxay yihahdeen annidaam ama adyaan alcaalam wاnidaam alcaalam اljadiid new world oo orarka cusub ee soo baxay horta aan ka hadalna masalada iyada idan meesha waxaa isugu yimid dad fara badan oo markaa cadadkooda markaa la qiyaasi karin waxaana masaaئisha hadda aan tilmaamay aad ka heli kartaan iyo taariikhda foundation of dialog between judaism christianity and islam eh, marka masalada si gaara marka uga hadasha waxaan marka tilmaamaynaa maxaa ay tahay ujeeddada la leeyahay diimahoo dhan ha loo mideeyo why integrated meel keliya maxaa la isugu keenaya su-aasha tan ka dambe ta waa tan isweydiinayna waxay leeyihiin diin walbaba waxay leedahay qayb xaqiiqada ka mida ayaa ku beegan bimacna muslimiintuna ilaah bay leeyihiin masiixiyiintuna ilaah bay leeyihiin qolada kale saddexaadna ilaah bay leedahay oo ah yuhuudda waxay leeyihiin idinkana kitaab baa laydii soo dejiyey innagana kitaab baa laynoo soo dejiyey qolyahan kale yahuuddana kitaab baa loo soo dejiyey maadaama qolo kastoo innaga naga mida ay qayb reyaalitigii ama diintii ka mida ay markaa wax ka soo gaareen inta aanu xoogaha intaan isjajafanno aan marka isku keenno kadib meesha waxaa ka soo baxaya waxa laleeyahay diin kale oo iyado iyada gaar ah kuwa kalena markaa khilaafkii noo dhexeeyo o dhanba ma aragtay yahuud baa saana iyo masiixi baa saana iyo muslim baa saana xagga aanu soo dhignay meesha marka lagu baarkan gareey kadib inta aan isugu nimaana kadib masaladan ka hadalno masaladan iyada ah ama mabda'a sidan oo kalea ah, kow wuxay leeyihiin horta maxaa ina kulmiya kadib aan u nimaanno waxyaabaha khilaafka markaa naga dhexeeya namber laba waxay leeyihin hadafkeenu wuxuu yahay adduunka waxaa qabsada wax lagu magacaabo atheism oo ah inuusan fakar ah inuusan ilaah jirin nimankii shuuciida ah aanu la dagaalanno waxaad dareemi kartaa badanaa howlahan aad arkaysaan waxaa aad aad ugu qaraabta waxaa aad aad ugu qaraabta cadowga aad yaad ugu qaraabta mar alla markii qole ay isqabtaan qolo kale ay u adeegsanayaan waxay leeyihin kaale aan dagaal galne berigii layshayey sofiyeetka layshayey oo hawshu markaa meesha ay ka taagnaydna kaalay aan isla qabanna dadka waa laga soo gudbay hadda howlo kale ayaa jira kaalayaan isla qabanne kadib arrinkana marka ma dhici kara ilaa in la yidhaahda mooyaane dad meel keliya ka soo wada jeeda oo integrated ah oo muwaxidiin ah meel keliya ka soo jeeda in la helo mooyane hawsha marka ma soconaysa bay leeyihin walidaalika qur-aanka masalada iyadaa si gaara ayuu kaga hadlay si gaara ayuu u tilmaamay masaladaasu waa masale khatarteeda leh waxayna tilmaamaysaa diinta islaamka diin xaqa inaanay ahayn mar hadday gorgortan ay geli karto mar haddii waxaa ka khaldan la sixi karo mar hadday suurtagal ay tahay meel intii la isugu yimaada lagu dhihi karo waxaan ka soo tag dumarka meesha noo imanayn xijaabkooda ma arki karno odaygan wadaadka meesha soo fadhiisanayna wax alla wixii aayada u aqrin laha ha joojiyo anna aan meesha markaan imaado kadib aan aqriyo wax alla wixii bibaleka ku qornaa old testmentigaan aqrinaya haddaan ahay nin markaa yahuudiya haddaan ahay nin masiixiin waxaan aqrinaya wax alla wixii new testmenti ku qoran adna qur-aankaga marka noo aqri bal abrahamic faiths keliya kuma eka ah eh. hunduusamkaa la casuumaya sikha la casuumaya confuciismka la casuumaya toyismka la casuumaya iyagoo leh aan ballaarin hadii marka waa arin khatarteeda leh islaamkuna marka aan ogolayn kow fakarka kan waxaa ka dhalanaya kow inaan qur-aanka ama shay diinta ka mid ah aan ka tanaazulno ilahi subxaana wa tacala soo qur-aanka ma dhihin alyawma akmaltu lakum diinakum wa atumtu calaykum nicmatii diinka ayaan idiin dhammaystiray nicmadaydana waan idiin dhammaystire waraditu lakum alislaama diinan islaam ayaan diin raalli kaga noqday ilaahay ilah isagaa ya ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballagta risaalata wallahu yaxsumuka min annaas rasuul allah wax alle wixii lagu soo dejiyey gaarsii ilaahay baa ku ilaalinaya haddaadan gaarsiin soo ma aha maadan gaarsiin fariintii lagu diray haddaadan ku qomin soo maa famaa ballagta risaalata nambar labo waxaa meesha ka dhalanaya wax la leeyahay in sida hadda masjid iyo macbad iyo tembalba meelaha ay u kala baxsan yihiin ayaa hal mar ha laysku keena laleeyahy walidaalika baaba albaaba wuxuu yidhi waxaan u baahanna inaan tukanno salaad waxaan ku tukanaynaa tuulada lagu magaca siis buu ku dhawaaqay kadib meesha waxaa la sameeyey jamciyad la magac baxday organizationka wuxuu la magac baxay jamaaca caalamiya lilmu'miniina biاllah kadib waxay qaateen shicaar lagu magacaabo almu'minuuna muttaxiduun iyadoo mu'miniin loola jeeda saddexdan diimo kadib waxaa la sameeyey macbad baa waxa laga sameeyey meesha siinaa lagu magacaabo haddana salaadda waxaa lagu tukada qurtuba salaadda marka waxaa la isugu yeeray dhammaan dadkii muslimiinta ahaa waxaa la isugu yeeray wax alla wixii yahuud ahaa wax alla wixii masiixi ahaa waxaa ka soo qayb galay saddex nin oo hunduusa afar nin oo buudiyiina saddex muslimiina sideed labaatan masiixiya meesha markii la isugu yimi kadib qol walba mar salaadeeda la tukanaya hadda waxaa sida diimaha u kala horeeyaan yuhuudda ugu horraysay iyagaa salaadda naga bixinaya marka salaaddooda la salaama noqsada waxa la gelaya tii masiixiga mar la salaama noqsanaya markii tooda laga baxaa waxaa la gelaya tii kale ee maxay ahayd islaamka haddana waa laga baxaya haddana waxaa la gelaya hunduuska siday u kala horreeyeen alxaqu liman sabaq markii qolo walba salaadeeda imaamkeeda markaa uu aqriyo ayaa meesha marka la isugu imanaya arrinka kanu wuxuu la mid yahay saniicii allah subxaana wa tacala uu ka digey ninka aqriya sababu nuزuul qowlihi jala wacala qul yaa ayuha اlkaafiruun laa acbudu ma tacbuduun walaa antum caabiduuna ma acbud walaa ana caabidu ma cabadtum walaa antum caabiduuna ma acbud lakum diinukum walya diin war gaaloy waxaad caabudaysaan anugu ma caabudayo markay intay u yimaadeen oo yidhaahdeen alaswad ibni waa'il sida isxaaq ibnu isxaaq fi siira uu ku warinayo rasuulka sal اla alيه waslm isagoo kacbada maray ka soo horbaxeen wuxuu yidhahd maxamedow waxaad caabudaysaan caabudno adna waxaan caabudaynaa la caabud kadib meel dhexaan isugu imaano fifty fifty adna taada mar sanad ka soo teg ilaahaaga annagana sanad baan ka soo tegaynaa siuu meesha khilaaf aan iman waxda loo helo dadku ay meel ka soo wada jeestaan adna sanad ilaahaaga ka soo teg annaga sanad baan ka soo tegaynaa ama adiga haaf ka soo teg haaf baan ka soo tegaynaa ayaddan mar soo degtay walidaalika markii sheekh bin baas raxmat ullahi calayhi uu maqlay masaa'ishan iyo waxa dhacay fatwa ka soo saaray oo lagu nashriyey majalat aljamica alislami bimadiina almunawara cinwaanna wuxuu kaga dhigay laa ukhuwata bayna almuslimiina wاlkaafiriin walaa diina xaqin hayru diin islam hayra diin اlislaam wax walaaltinimo ka dhexaysa ma laha xagga diinta marka loo baxo muslim iyo gaal diin xaqo xaq lagu tilmaami karana ma jirta aan ahayn diinta islaamka maqaal aad iy u qurux badan buu ah su-aashaan isweydiiye mar walba waxay tahay waxaa dhacday oo jariidat alahraam ay soo guurisay khabar cajaa'ibtiisa leh waxay yidhaahdeen ninka lagu magacaabo baba shanuuda thalith waa nin orthodox ah saad garan kartaan brotansiga iyo orthodoxiyiinta intuuba markaa intimahooda wuxuu jiraa xagga ay masiixiyiinta albaaba shanuuda wuxuu yidhi waxaa looga yeedhay kulan sidaan oo kalea diimeed kulanka waxaa qabanayay nimankii vaticanka waxayna isku keenayeen laba qolo waa adoo yidhi maanta muslimiin iyo shiican meel isugu keenaya macnaha ahlu sunna iyo shiica adoo yidhi oo kale wey waxay yidhahdeen waxaan meel isugu keenayna nimanka brotestantiyinta ah iyo ortodogsiyiinta meel ha isugu yimaadeen baaba shanuuda warqaddii markuu aqriyey isagoo qaahiro jooga ay wuxu yidhi anuguma iman karo war baaba shanuuda maxaa kuu diiday soo masiixi ma tihid baaqanna wuxuu kaaga niman masiixiyiina kulan baa la qabanayaa xaflad baa la qabanaya maad meesha ka qaab qaadatid wuxuu yidhi isagoo ka jawaabay wuxuu yidhi nacam wuxuu yidhi waxbaa jira wuxuu yidhi innagoo isku diin ah salaada isku mida inaga dhexayso dhammaan maslixiin aan isla nahay haddana waxaa jira duquus aan ku kala duwannahay dagmis and rituals aan isugu mid ahayn baa jira marka waxaan diidayaa buu yidhi anoo ortodogsi ah inaan ku milma ninkaa kale isagu markaa katholiga ah oo markaa diintaa kala haysta yacni fakarkaa kala haysta oo caqiid ahaan iga duwan waxaan diidayna meel kula kulmo khabarkan waxaa soo naqliyay jariidat alahraam almisriya oo maalin sabti iyo labaiyo tobanka februaar soo bax labada kun khabarka kan wuxuu tilmaamaya baaba shanuuda ayaa wuxuu gartay isagoo ortodogsiya nimanka katholikiinta inuusan meel la fadhiisan wuxuu ihi say ku dhici kartaa waan masiixiyiin ba isleeyihiin ogow wuxuu ihi say ku dhici kartaa anoo ortodogsi ah inaan meesha fadhiiso ninkaa wuxuu aqrinay la tumtumay say ku dhici kartaa suurtagal maaha inaan anigi nin kale aan fakar ku kala duwannaha meel isugu imaano waa isla masiixiyiin waxay isweydiisaa marka ninka soomaaliya isu xulduubaya ninka carabka ee isaga socda kan kale ee muslimka ah diin kale ee ka fog oon shaqada ku lahayn oo labada diin they can even be mentioned the same breath isku meel aan lagu sheegi karin inuu meesha intuu soo istaago u yidhaahdo adna haaf baan ka tegaya adna haaf ka tag kadib meel baan isugu imanayna arrinkaas ama ha dhaca yuusan dhicin wax ii maaha laakiin waxaan kuu sheegay inuu dhici doono haddaan hadda laga tabaabushaysan waxaa marka bilowday sida masaladaas xoogga marka loo saaro waxay bilaabeen masaaci iyo aad baa arrinkan looga agli loogu xagliyay walidaalika waxay sheegaan mu'tamar caalami liladyaan oo la qabtay magaalada shikaago lagu qabtay kun sideed boqol iyo sagaashan iyo saddexda ugu horrey yacni mu'tamar caalami adyaanoo dhan buu ahaa kii hadda aan soo tilmaamna waxaa kan ibrahimiga ah meesha marka la isugu yimid ayaa waxaa la yidhi walidaalika boqol sana ka soo wareegtay kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii waxaa loo dabaaldegayey sanad guuradii boqolaad ee ka soo wareegtaba ahayd meesha marka la isugu yimid hadalladu waxaa ka mid a when the legions of faiths of well recognize each others brothers marka diimaha isku meel ka yimid ay walaala ahaan isku ictiraafaan dhammaantood ay isu arkaan inay yihiin caruur hal aabba uu dhalay walaaltinimada iyo kalgacaylkana laysku muujiyo ayaa wax alla wixii miro ah aan u baahanna nabadda aan raadina markaasaa la gaari karaa bimacnaa ujeeddada waa maxay ujeeddada lagu la tilmaamayo qolyahan meesha amaba hadallada la barnaamijgareeye meesha lagu sheegay maaha in la leeyahay niyow markaad adiga timaada diintaada keliya nooga sheekee taa waa masalat alxiwaar oo noo iman doonta taa hadal kama taagno gubaar calayha ma saarna laakiin waa maxay markaa imanaysa waa maxay waxaad ka soo tagtaa wax alla wixii masaa'ila xaggaa gee inta markaad timaada kadibna hal aayadoo salaadda maqhribka naga bixisan kaa dhegaysan doonnaa kadib marka laga baxa kadibna annagana waxaan gelinaa salaadeenna adna noo ogolo qol walba marka sidaasay noqon doontaa walidaalika wuxuu leeyahay ragga masaa'ishan aad iyo aad u gudagalay hanis kong ayaa ugu xoog badan wuxuuna leeyahay kutub aad iyo aad u tiro badan iyo qolyaha pluralismka ee lagu magacaabo ninka lagu magacaabo hik wuxuu leey inana alآana bisadadi marxalaة jadيida وهي مرحلة يجب علينا فيها أن نجد تعريفا آخر لمحاولة توحيد المذاهب waxaanu ku soo beegannay marxalad cusub marxaladdan waxaa waajib nagu ah inaan helno micnaha qeexid rasmi inaan u helnay sida diimaha loo midayn lahaa فعلينا الآن أن نفهم تحت هذا الموضوع محاولة توحيد الديانات أي لا نقتصر على توحيد المذاهب المسيحية المختلفة لكن تشمل هذه المحاولة توحيد كل الديانات الكبيرة وهي المعنى الأصلي لمصطلح توحيد المذاهب وحير أنك مركان كهلين keliyaynan ka fakerin keliya qaybaha kala duwan ee christianitiga sidaan u midan lahayn keliyaynan ku howlanaanin bal aan u gudubno marxalad kale ah sida diimaha kalena aan ugu soo dabaali lahayn inay hal dallaayad markaa noola hoos yimaadaan walidaalika wuxuu qoray masaa'il aad aad u tiro badan masale markaa ku tilmaamo doctor cali saawi oo masalada wax ka radiyey wuxuu yidhi الفاتيكان تدعو دائما إلى الدخول في حوار سلمي والتعاون مع الحضارة الأخرى وتأسيس أخطر تنظيم تنظيمية لتقنين هذا الحوار ودفع التعاون markuu hadalada uu soo sheegay waxa ka mid wuxuu yidhi waxay bariij ka dhiganayaan waxa lagu magacaabo diimaha sida meeshka la isugu keeni lahaa duhuuddii way sii socotay baaba isaga ayaa lugihiisa wuxuu ku doontay meelo kala duwan buu maray koo wuxuu aaday nairobi maayo kun sagaal boqol siddeetankii rixladii ugu horraysay oo galay ahayd markaasuu wuxuu dadka yidhi waxaan u baahanay hadda kadib sida tawxiidda diyaanad loo samayn lahaa kadib uu dhaqaaqa borokina faso haddana ka degay toddobadii bishii maayo masalada kale ka soo sheegay haddana uu ka dhaqaaqo haddana wuxuu la hadlay karachi buu haddana aaday bakistan buu aaday kii bishii februaar dii haddana isla khitaabkii oo kaleo meesha ka jeediy uu leeyahay kaalaya diimaha aan walaaleenna haddana wuu gudbay haddana wuxuu aaday meesha hilibiin buu haddana ka degey markii bishii labaatana eh, february labaatankeedii kun sagaal boqol sideetan iyo kowdii haddana haddana wuxuu ka degay jakarta indonesia tobankii bishii octoobar kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii haddana baris buu haddana aaday eh, faransa waxaa meesha marka bishi waxay ahayd eh, bishii maayo bay ahayd kun sagaal boqol sideetankii haddana vienno marka ka dhacay kun sagaal boqol sideetan iyo saddexdii haddana bruseles buu haddana aaday bruseles oo belgica haddana sagaal iyo tobankii bishii maayo kun sagaal boqol sideetan iyo shantii haddana cameroon buu ka dhacay intaa tii ugu dambeysay waxaa lagu soo gabagabeeyey masar intaa muxaawalo ee la sameynaya waxa ay tahay un keliya see wax loo mideeya ogow marka sababtaan taarikhda usoo sardinayna waxay tahay dhammaan meelaha uu tegay oo dhan wuxuu kala kulmay waxa laleeyahay tarxiib soo dhoweyn waxaa hor boodayay rag qaarkood marka haddii profilekooda meesha aan soo dhigna rag waa weyn agtiina ka ah ayib dad aad iyo aad u khayr badan bay ahaayeen laakiin mushkilada jirtaa waxay tahay markii niya tayiba marka laguu muujiyo adna aadan baaris aadan gelin fanka kanna uu baahan sida fiqiga iyo usuulka iyo naxwaha loo baara in loo baaro u baahan yahay oo adiga can ariiq yani nawaaya ayiba keliya qofku markuu ka duulo keliya u yihahd meesha iska tago waa waxaa keena dad fara badan marka inay ku sibiraxdeen ogow markas baaq kasta uu yimaado maxaa ka dambeeya waa kan waxay kusoo galaan waxa lagu magaca tacaawun aan waan waan istaakulaynaynaa waxaa la buunbuuniyaa hadalkii ibn اlqayim اljawsiya fi zaadi اlmacaad wax kastoo aniga lagu yeer marba hadduu khayr u ganayo waan gelaya markuu ley ibnuqayim aljawziya wuxuu ka hadlayey masaaishii markuu masaladan ka hadlayay wuxuu ka hadlayay xudaybiyu tacliiqiyey wuxuu tacliiqiyey eh, masaladii xarbi اlfijaar buu tacliiqiyey masaaئisha buu tacliiqiyey ibnuqayim aljawziya lakiin ibnuqayim ninka kutubtiisa u laabta meelaba nixal uu kaga hadlayo mar kasta oo la gaara masaaئisha ah diimaa meel laysugu keenaya qofka muslimkana wuxuu ka noqonaya qof markaa marti meeshii ka ah oo aanan diyaar u ahayn inuu ajandaha diimaha laga hadlaya inuu gacanta ku dhigo inuu yidhaahdo lastum calىa shay inuu meesha ka yidhahdo hadduusan awood u lahayn ibnuqayim aljawziya walaa hayruhu min alculama qof markaa bannaynaya markaa malaha kadib intaa markii uu orday albaaba ayaa wuxuu sameeyey waxa lagu magacay almajlis albaabawi lixwaar اladyaan oo markaa b c i d markaa la magac baxay oo waana markii ugu horreysay ataarikh alkanasi majmac vaticania masaa-ishan marka uu niqaasho haddana waa la soo gudbay juhuud fara badan markaa bixisa kadib haddana waxaa bilowda wax lagu magacaabo ziyaarad mutabaadila idinkana dad noo soo dira masar baa dadka imanaya qaahiraa laga yimid riyaad baa laga yimid wufuud fara badan oo markaa vaticana ayaa haddana meesha u gudbay intaaba waa ay socdeen marka waxaan rabnaa inaan tilmaana macnaha ah hawshan hawl waxaa ahayd intaa lagu soo gutay weligeed bay socon jirtay waxaa dhawaaqa ee hadlana waxay ahaayeen those who could be counted of English dad fara lagu tirin karo culimo ah war waxaan way khaldan yihiin waxaadna moodaa in marka hore majaraheeda aanan marka madaxa aan gacanta lagu qaban marka hore inaanan ta'siiskeedii markaa la sixin baad moodaa qaar ah, mar arinku markaa ay talo ay faraha ka baxday ayaa waxa le gadaal wax laga soxo mujtamaraadka caalamiga ah ayaa markiiba ka soo baxay oo ay leeyihiin muslimiinta innagaa bilaabayna ayib inay mubaadarada muslimiinta iyagu ay samayna yidhahdaan innagaa ugu yeerayna si aan u wada hadalno kadibna waxaan u saxno sida maalan uu samayn jiray oo kale eh, axmed diidan calayhi ama eh, doctor zakir naay iyo raggan ay sameeyaan oo kale waa wax aad aad u qurux badan kaalaya aan samayna wax laguma alxiwaar alislaami almasiixi sida tarabus ka dhacday maalan kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii eh, tii kale eh, ribaad lagu qabtay sagaashan iyo saddexdii tii kale lagu qabtay eh, warsock siddeetan iyo lixdii tii kale lagu qabtay itaaliya siddeetan iyo sideeddii tii kale lagu qabtay miyango nigeria lagu qabtay sagaashan iyo shantii tii kualambur lagu qabtay ee la baxda bira satu bira dua ee eh, iyadoona markaa kun sagaal boqol todobaatan iyo sagaalkii intuu markaa warka way socotay waana ah, juhuud aad iyo aad u khayr badanoo aad iyo aad u fiican laakiin waxaan u baahanna haddii meesha lanoga yeero mar haddaan isla meel dhignay inaysan bannaanayn in la tawxiidiyo diimaa meel la isugu keenaya in la yidhaahdo waxaa bannaan maxay yihin waxaa bannaan aniga i ninka kan ee aan u aaminsanahay inuusan muslim ahayn inaan ishor fadhiisanno aan qanciyo oo aan u sheego an idhaahda war diintan aad haysatay way khaldan tahay ilaahay subxaanah wa tacala isagaa yuxarifuuna alkelima can mawaadicihi idinkaa bedelay ilahay isagaa tilmaamay alternations bedel iyo changes inay ku yimideen diinta ilahay isagaa tilmaamay old testament new testament asalkii inuusan weli ku sugnaan ilahay isagaa tilmaamay diin xaqa inay gadaal ay ka timi ilahay isagaa tilmaama diimihii hore in la nasakhay ilahi subxana wa tacala isagaa tilmaama markaan ishor fariisanayna waxaan isu hor fariisanaynaa halkaa qarad baan isku hor fariisanayna hawl kale markaa meesha ma jirto saas darteed waxaa jira marka xiwaaraadka marka la ysugu yimaado saddex fakar baa jira fakar lagu magacaabo inclusivism iyo fakar lagu magacaabo pluralism iyo fakar lagu magacaabo exclusivism saddexdaa fakar waxay kale yihiin fakarna wuxuu qabaa markaan ku magacaaban exclusivism waa aliqtisaariya diiniya hal diin un baa jirta hal rabbi oo xaqa ayaa jira waddada loo marana waa mid keliya waa mid faker kale wuxuu leeyahay altacadudiya diiniya waxaa jira saddex xaq baa jira ilaah ilaah ilaah iyo waddo loo maro ilaahan iyo waddo loo maro ilaahan waddo loo maro ilaahan waxaa lagu magacaaba meesha ay dhahaan pluralismka midda kale saddexaad waa ashumuuliya diiniya bimacnaa hal ilaah baa jira laakiin waddada loo maray ayaa saddex ah wadada loo marayo bimacna haddii aan qabana fakarka aliqtisaariya diiniya bimacnaa hal ilaah baa jira hal waddaana la maraya waa fakarka annaga aan aaminsana muslimiin haddaanna ina addiina cinda allah alislaam marka la fasirayo hal rabbi ayaa jira hal waddaana loo maray waddada loo maray waddadii uu la yimid nebi moxamed sal alla alيh wasalam fakarka kale atacadudya diiniya oo ah waxaa jira saddex ilaah iyo saddex wado loo maro waxay leeyihiin nimankan masiixiyiinta ilaahooda ha raadsadeen hadduu ciise noqon laha haduu ilaah kale noqon lahaa qolyaha kan soo maha cusayr ibn ullahi hadday daldalaan iyaga u taalaa qolyaha muslimiinta soo maha rabbاlcaalamiin soo kuma hayaan ha loo daayo fakarka saddexaad wuxuu leeyahay marka waxaa jira wax lagu magacaabo marka pluralismka laga soo tago waxay leeyihin inclusivism oo ah diimahoo dhanba waxaan leenahay hal xaq baa jira yahuuday hal rabbi baa leedihin waa allah masiixiyiin ha rabbi baa leedihin waa allah muslimiin ha rabbi baa leedihin waa allah laakiin diintan masiixiyadda sideeda ha loo daayo sideeda ha u socoto tan juraysamkana sideeda haloo daay sidee ha u socoto muslimiintan sidoo haloo daay sida ha u socdeen fakerkan dambe ee ah inclusivismka amaba ashumuuliya diiniya ayaa waxaa ku qanacsan dad fara badan oo muslimiina ah. bal dad la dhihi karo waa culamo runtii eh, baariciina oo habaadkooda leh oo bimacnaa waxoola jeeda ishaamaadkooda leh oo khayraad fara badan leh laakiin masaladan iyada ah ay runtii ay aad bay u simbiraxdeen khalad weynna waa ay tahay maxaa yeel allah subxaana wa tacaala diinta u tilmaamo waa addiin alwaaxid oo ah addiin alxaq diin اlislaami laa diin aakhar oo marka ilahi subxana wa tacala ictiraafa markaa male masalada iyadaa ah, inagoo marka ka amba qaadayna waxaan dul istaagi doonaa biidn اllahi subxana wa tacala ruduudda markaa marka ku beegan haddii ilahi subxana wa tacala yidhahdo hunaa marka xiwaarkan marka la gelayo lix nooc baa jiro xiwaar ah si lix hab baa loo loo hadlaa lixdaa marka midda maanta aad maqlaysaan sawaaxankeeda aad maqlaysaan waa nooc lagu magacaaba institutionalka noocan marka alxiwaar albarlamani baa jira xiwaarka barlamaniga waxay leeyihin meel baan isugu imaanaynaa wax alla wixii diimaa meesha isugu imaanaya meesha marka la isugu yimaado kadib oo aan meesha isugu imaan jadwal acmaal rasmi markaa ma laha waa la wada imanaya nin walba fakarkiisuu sheeganaya oo meesha ay dhahaan hayti ha la shaahun ha la cunto un ha la cuno kadibna qolo walbaba cuntadeeda ha soo samayso meel aan isugu imaanno meesha markaan isugu imaanna keliya hal salaam ha la kala tago waa meesha ay dhahaan parliamentary dialog qaybta labaad xiwaar almuasasaat الdiiniya xiwaarkan waa waxa ay samayn w c c waxaa la wacayaa aimada masaajidda iyo maraakisda waxaa la wacayaa nimanka markaa iyagu masiixiyiinta ah kuwooda culammada ah waxaa la wacaya nimanka yahuudda ah asaaqifada iyo markii rubaanta marka meel la isugu keeno ay waxaa le idinka un baa wada hadlaya dadkan wa idin dhegaysanaya meesha intaad istaagtaan dadka ha arkeen adigana koofiyadaad ha ka soo tegin waa daruuri maalinta koofiyadda haddaa ka soo tegto laga yaaba in albaabka xitaa lagaa furan koofiyadda waa daruuri qamiiska ha tegin si markaa loo muujiyo inaad tahay muslim markaa janibkiisa markaa maalaya kii kale isagu yahuudiga bahash yareedo meesha dhag soo siisanaya mid kale isagu saliibka marka meesha marka laysugu imanaya saddexdood markay meesha soo istaagaan ama groubis bay ku socdaan ama mid bay ku socdaan kan waxaa lagu magacaabaa institutional dialogue waana midka ugu badan ee aad iyo aad loo sameeyo dad fara badanoo a'immo ah weli haddii innaga aynaan gaarin ka soomaaliyiin haddaad dhihi lahayd walaalaha kale nagu hareeraysan oo dhan hawshan aad bay mar hore u dhex dabaasheen marka waxarsan markaa ma nooca kale waxaa lagu magacaabaa theological dialog ama alxiwaar alcaqadi alxiwaar alcaqadigu isagu wuxuu leeyahay meel markaan isugu imaana waxaan ka hadlaynaa alqadaaya alcaqadiya walfalsafiya bimacnaa metaphysical dialog waxaan ka hadlaynaa wujuud allahi jala wacala meesha markii lasu waxaan ka hadlaynaa eh, sonship of jesus aan ka wada hadalno Eh, waxaan ka wada hadlaynaa issue of diversity wax alla wixii tacadudiye ah aan ka wada hadalno waxaan ka wada hadlaynaa diimahan isbarabixin karaan issue saas oo kale laga hadlaa xiwaarka nooca faraad waxa lagu magaca alxiwaar alijtimaaci walxayaati dialect and community dialect communityga badanaa waa meesha ay ka soo galaan diintan hinduismka iyo tiyuismka iyo meelaha ay ka soo galaana waxay leeyihin qolo walbaba waa tii naagtii eh, diana lek markay tilmaamaysa waxay tihi aad baan u farxaa markaan arko nin muslimoo kitaabka qur-aanka kor u sida markii adin uu maqlana adinka quruxda badan dhegahayga markuu ku soo dhaco isagoo rukuucsana sujuudsan markaan arka aad baan ugu farxaa markaan arka bay tir nin masiixiyo oo afar saddexda gees kaweynaya markaan arko bahal dheerna marka uu ka lalmanayn aad baan u farxaa baibalka kor u sito aad baan u farxaa bay tiri markaan arka nin markaa yahuudiya oo bahalkuusan madaxa uu saaran yahay wixii markaa diintiisana markaa ku camalfalay oo marka haddana bibalka ku dhegan bibalka old testament <clears throat> aad baan u farxaa bay tiri markaan arka hinduism markaa ku dhegan kitaabkii eh, ee iyagu marka ay lahaayeen beganti ahaa aad baan u farxaa gabadhan oo iyadu tiisaskeeda harvard markaa ka diyaaraysay waxay tilmaamaysaa waxaan lagu magacaaba alxiwaar alijtimaaci aw alxayaati ama dialogue and community ama dialogue of life dialogue of lifekan marka iyadu waxay muujinaysaa diin walba waxaabay ku qurxan tahay bay leedahay hadday qurxanaata haddayna qurxanaan waa issue kale laakiin innaga maxfalka isaga ah haddaabaan maxfalku aanu ahayn maxfal looga hadlay waxan baa qaldan wax saxsan ay tahay un keliya in meesha laysku arko labada gees laysa saara taasu diin maaha nooca shanaad wuxuu yahay alxiwaar aruuxi spiritual dialog nooca kan waa nooca ugu dhow ee la dhihi karo marka meesha laysugu yimaado maxaa khaldan maxaa saxsan badanaana mushkilada ka taagan ba waxay tahay dadka innaga naga tago muslimiina waa dadaan weligoodba laa baybal suu u yaal iyo ilaa kitaabka qur-aanka aanan aayad aanan ogayn laa diimo kale aanan muطalic aanan ahayn badanana waxaa horbooda dadka badan iyagu jecel inay maraakiisdana horboodaan masaajiddana horboodaan hadduuba taay uu soo xirtay wuxuu fahamsan yahy inuu meesha uu tegi karo ama luqadda waddanka hadduu bartay inuu meesha uu tegi karo fahamsan yahay imaamna ma dhegaysto sheekhna ma dhegaysto isaga horbooda waana waxyaabaha meelaha ugu badan weeye dadku markaa ay ku halaagsameen run ahaantii nooca kale alxiwaar adaakhili amaba ama inner dialog inner dialogan waxa waddada markaan marayno ninkan masiixiga ah waxaan u arkaa inuu yahay nin bini aadama oo diintiisa markaa haysta waa nabadgelinaya kan xagga maraya ee jiwishka waxaan arkaa nin diintiisa waa nabadgelinaya xiwaarka kan meelna waa ka sax meelna waa ka khalad meel waa ka saxo inaan nabad ku wada noolaano in isagana waddadiisa u maro aan waddadeeda aan maro wax alla wixii aadanimo ah iyo taakulayn iyo caawimaad naga dhexaysa inaan wado waa arrin meesheeda leh laakiin waxaan ogaanaya inaan ogaada diinka aniga aan haysto inuu xaq yahay diinka kale ay haystaan iyagana inuu tasxiix u baahan yahay khaladna marka uu ku jiro arrimahan arrimo la qariya maaha kutubtaa laga sheegaa maxaafirta xiwaarigaa laga sheegaa iyagaa og culimmadooda og meel kastaa marka laga sheega masalo u baahan baarisid marka u baahan hunaa marka haddii marka ay dhacdo nin muslima inuu meesha uu tago waxaan ugaga baahannahay kow iyo toban khudwo inuu raaco kow iyo tobankaa tallaabood aan tilmaamayna biidni illahi subxaana wa tacaala oo aan ka soo qaadan doona min iixaa'aati kitaab اllahi jala wacala waxyiga alleh iyo sunnada nebiga sala اllahu عalيه wasalam haddaan la fulin karin ama qofkii aan qualify for that aanu ahayn qof muahal ah u qalma hadduusan ahayn inuusan meesha lugta dhigano amaan ha iska siin kow waxaan leenahay ujeeddada meesha aan u tegaya ha noqoto waa maxfal xiwaari ah meesha aan gelaya kaniisad maaha meesha aan gelaya temple maaha isagii anigii masjid ugu yeeri maaye meel baan wada tegaynaa waxaan ka wada hadlayna waa maxay ujeeddadaan u tegay waa maxay udcu ilى sabiili rabbika biاlxikmati wاlmawcidati اlxasana wajaadilu bilati hi axsan in waddada ilahay dadka xikmad aan ugu yeero kadibna dood aan galo dooddaa marka bilati hi axsan marka laleeyahy doodda waxay iman kartaa usluub aad aad u qurux badan macnaheeda maaha inaan leeyahy kilaab baad tihiin saan baad tihiin macnaheeda maaha marka meesha la isugu yimaado usluub aad aad u qurux badan luqo uu fahmi karo anoo aad iyo aad ugaga dharagsan waxa kitaabkiisa u qora meesha anoo fadhiiso usluub qurux badan kow waa inaan dacwo marka u tago maaha inaan meesha hay tii aan ka soo qayb gala maaha maaha xaflo meesha la qabanayo bayaan baa lii aqrinaya maaha meeshaan tegayaa wixii amraan samaynaya macnaheeda maaha meesha markaan tegi waa inaan dacwo u tago haddaanan dacwo u tegin sooma albaabku waa xiran tallaabta labaad waxay tahay meesha marka la tago ajandaha allah subxaana wa tacala markuu ka hadlay wuxu uhi qul ya ahla alkitaabi تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون آية وحي قل يا أهل الكتاب تعالوا نبي قال الله الله نبي يو وحد كتر هذا أهل كتابه يهودي نصاري جيوش كريستيانيتي وكالية آية وحي لقى فهمه إن أنك إنشيتيف كقاضم إن أنك إيو يرن إن نو يران ما inaan dhahna kaale iyo diintaan ka wada hadlaynaa maxaan ka wada hadlaynaa kelimad jinjin inoo ah oo inaga iidaga noo siman common term ah maxaan ka wada hadlaynaa towxiid aayaddan waxay caddaysay kow yaa marti qaadaya kulanka muslimiinta ajendaha laga hadlay waa maxay towxiid halkee la ysugu imane meelay muslimiintu ay diyaariyeen saddexdaa qodob markaan isla meel dhigno mowduuc marka uu soconaya aayaddan waxay tilmaantay inaan innaga iyaga marti qaadno ajendaha laga hadlay waa kelimata towxiid ajendaha aan ka hadlayno haddii uu yahay scientific field hadduu yahay economic field hadduu yahay political field hadduu yahay raggeeday leedahay lakiin aniga waxaan ka hadlayaa dad waxaan ka hadlayaa culummo ah oo diin ah ama diinka barta markay tageen maxaafisha xiwaariga ah saddexdaa qodob horta waa muhiim arrinka labaad ee meesha aan tilmaamayna wuxuu yahay allah subxaana wa tacala markiiba wuxuu tilmaamay anlaa nacbuda ila allah idan meesha adoo aaminsan nin yahow trinity ama saddex ilaah aaminsan taliid aaminsan adoo aaminsan maalan masiixiyo sanshib adoo aaminsan waxaan leeyahay hadalka maba furmi kara horta meel aan isugu tagno masalada waa midda arrinka labaad waxaa laga qaadanaya haddana in haddii ay dhacdo in qofka meesha tegey laga xujo bato macquulna maha in islaamka laga xujo bato ilaa allahuma inuu noqdo mooyaane qof isagoo subrofishal oo sadxi ah wax fara badan meesha aanu kahin hadduu meesha intuu tago ama noocan ma waad sugtay xujadii baad sugtay khayrkii baad sheegtay waad doodday sida doodihii mufximada ahaa ee uu geli jiray sheekh axmed iyo raggii la midkahaa allah arxam caleyh allah arxamu ilaahay ha u naxariisay dadka la midkaha doodaha ay gelayn oo kale haddii la diido wax lagaa dhegaysan waayo fain tawallow faquul ashhaduu bianna muslimuun hadday jeysaan soo waxaad ku tidhaahdaan markhaati noqda annaga muslimiin baan diin baan ku dheganna ama idinka raacam ha raacina eh laakiin annaga tii asalka ahayd ayaa ilaahay subxaana wa tacaala na siiy waan ku dheganna arrin kale wuxuu khudbada saddexaad waxay tahay in la tilmaamo yaa horta meesha tegaya allah subxaana wa tacala wuxuu tilmaamay masaladan ah taxdiid maala in meesha marka la tegayo qul ya ahla اlkitaab ya ahla اlkitaab lima tuxaajuuna fii ibraahim wma unzilat الtawraaة wاlinjiilu ila min bacdi afalaa tacqiluun ha antum haulaa'i xaajajtum fima lakum bihi cilm ha antum haulaa'i xaajajtum fima lakum bihi cilm falima tuxaajuuna fima laysa lakum bihi cilm wallah yaclamu antum la taclamuun ma kana ibraahimu <coughs> yahuudiya wla nasraniya wlakin kana xaniifa muslima ma kana min almushrikiin ina أwlى الnaasi biibrahima laladiina اtabacuuhu hada الnabiy wاladiina aamanuu wallah waliyu اlmu'miniin ayadaas marka waxay caddeeyeen marka meesha la isugu tagay in la yidhaahdo ibraahimiyadda idinka aad isxijinaysaan leediin ibraahim innagaa idinka xigna horta laysat xikran calى axadin minkum idinka horta idinkuma gaar aha ibraahim waxaa xiga qofka waddadiisa markaa raaca maxaa ibraahim maahayn yahuudi ma ahayn nasraanina ma ahayn idinka haddaad tihiin yahuud iyo nasaara waxaad ku doodeen waxaydan cilmi u lahaynina maxaad ugu doodaysaan masaa'ishatan ma kaana ibraahim yahuudiyan walaa nasraaniya intuba shaqo kuma lahayn bal allah subxaana wa tacala marka wuxuu tilmaamay wuxuu leeyahay diimahan idinka aad ibraahim u tiirinaysaan ibraahim yahuudi buu ahaa ama ibraahim masiixio diimaha waabay ka dambeeyeen nebi ibraahim isagaba ka horreeyey haddii la yidhaahdo yidhaahdaan oo diinta islaamka way ka dambaysay diinta islamka hadday ka dambaysay laakiin marankii bay haysaa oo ah ina أwlى الnaasi biibraahima laladiina اtabacuuh waxaa ku owlaysan la dhihi karaa gruubkan waa gruub ibraahim raacay qalyaha waddadiisa raacay wa hada الnabiyu nebiga sal اllah alيه waslam waladiina aamanuu wallah waliyu اlmu'miniin ayaddu marka macnaheeda inay noqoto arrin kale loo baahanya waxay tahay in markaa la muujiyo fii hadihi khudba araabica dadka meesha tegaya inay noqdaan dad dawi ikhtisaasaada takhasuska iska leh daraaseeyey old testament new testamentga fahmay sida wax loo radin lahaana fahmay shubhaadka sida loo tafniidin lahaana fahmay maxaa ilaahay subxana wa tacala aanka wuxuu kule ha antum haؤulaaءi xaajajtum fima lakum bihi cilm falima tuxaajuuna fima laysa lakum bihi cilm aayadda keliya ma qabanaysa qofka masiixiga iyo yahuudiga ma qabanayse ninka muslimkaa ah oo meesha markuu maraakiista horboodo iyo bismi اlimaam ku dhiiban meesha intuu tagu yidhahda anaa anaa turjumay islaamkii ka turjumay grub baa la sheegay inay meesha intay ka tageen xaggaa iyo ka degay meelaha kale ay markaa dadka ay degan yihiin marka meesha uu tegeen wax u diyaarsan markaa ma laha meeshuu fadhiyaa waxbaa lagu soo akrinaya waa soo laabanaya laakiin markii maxfalka xiwaariga uu noqdo kanay qabtaan raggan muuqmuuqdo promen figuriska ah ee la yaqaan markay meelaha ay yimaadaan manaabirta inay jiljilaan takhasuskuna u leh waad arkaysaa qof imaanaya markaa ma laha keligii un baa hadli jira axmeddiin bal arag midkii yimaado markiibuu ka baxa laakiin markay tahay uun keliya la yidhahdo maxaafil xiwaariya ayaa jirta nin kasta ee markas horbooda meeshuu marka tegaya aakhirkana waxaad arkaysaa isagoo markaa soo soo soo gadoomay arrinka شhanaad wuxuu yahay inaan lagu kadsoomin wax alla waxa meesha laga sheegay maxaa l sumuun baa la fidinaya qofka hadduusan immunity system aanu jirkiisa aanu ku jirin caqiidadiisa aanu isdifaaci karin meesha inuu logdhiga maaha maxaa l allah subxana wa tacala isagaa leh wadda طaa'ifaةu min ahli kitaabi low yudiluunakum wma yudiluuna ila anfusa wma yashcuruun waxay jeclin sida idiin lumin lahaayeen saa darteed waxaa la sheegay shubahaad baa lagugu furaya leesh maxamed uu sidaan u ahaa leesh caaisha waktigaa loo guursaday abu hurayra ishtiraaكi buu ahaa abu dar baa ishtiraaكiyada markaa watay wax alla wixii walidalika waad arkaysaa xitaa masaladaasay u soo socotay baa iskuulladaa lagu dhigaa jaamacaadkaa lagu dhigaa walidalika kuwan aad arkaysaan meesha aan wada joogno yar yarkan waxaa laga buuxiya afkaar sidaasoo kalea iyagoo buuxsan bay marka kula soo hor fadhiisan waxay leeyihin maxaa sheekh waxaan u dhaceen waxaan maxay u dhaceen diyaarna umaha inuu dhegaysto islamic prospective waxay tahay adoon islaamkaaga aadan baran haddaad u dhegraaricisid meel aan aan sax ahayn waxay u badantaha meel kale inay kaala dhacdo khudbadda lixaad waxay tahay ee loo baahan yahay badanaa waxay sameeyeen wax lagu magacaabo kulan baa dhacay baad maqlaysaa waxaa kulmay muslimiin iyo waxaa kulmay diimo kale meeshii markii la ysugu tegey nin brofesora oo masiixi ayaa wuxuu yihi laa ilaaha illa moxameda rasuul kadib in yar marka la joogo kadib laba maalmood kadib wuu ka laabtay muxuu kaga laabtay mibreshar baa wuxuu kaga yimid xagga dowladda okay nin jurayza aaminsan baa meesha yimid laa ilaha illa buu yidhi wuu ka laabtay muxuu uga laabtay breshar baa xagga kale kaga yimid laakiin allah subxaana wa tacaala bresharka ha ii dambeeye ilahay isagaa yidhi waqaala طaa'ifaة min ahli kitaabi aaminuu bاladii unzila calى اladiina aamanuu wajha الnahaari wاkfuruu aakhirahu lacalahum yarjicuun isbedbedelka isbedbedelayo jirojiroolinimada uu la imanay ninka kan aana muslimka aanan ahayn macnaheeda maha brashar ba agga ka yimid agga ka yimid macnaheeda maha wuxuu rabaa inuu adiga ku yidhaahdo anoo brofesor hebel ah oo shalay wixii qiray ayaan maanta dib ugaga laabtay wax kale maaha wixii aan shalay aan qiray baan dib ugaga fakeray kadib waxaa ii soo baxday sidii aan u malaynaya inaanay ahayn maxaa yeele intaanoo shaki baa jira intaanoo doubts baa jira kitaabkiin waxaan buu qoraya waana khalad waxaan buu qoraya waxaan waa qalad howlaha inay galaan walidalika waa la hayaa ugu dambeeyey intuu meesha fariisay kadib wuxuu yidhi kadib baan waxaan galay internetkan gala waxaa ii soo baxay qur-aanka inay intaasoo kunoo khalada naxwi marka uu ku jiro grammatical ruleska uu qaldan yahay carabi ahaan marka loo eego kadib waxaa ii soo baxday xitaa caqiide ahaan in aayado fara badan oo muqtabasa oo lasoo dafo bibleka laga keenay meesha la geliyey wixii aan meesha marka ka sheegay waxaan si calana dadka ugu sheegay inaan ka laabtay allah subxana wa tacala isagaa wuxuu ku leeyahay qur'aanka aaminuu waxay yidhahdeen طaa'ifatu min ahli kitaabi aaminuu biاladii unzila calى aladiina aamanuu wajha الnahaar aroortii horaan dhaha muslimiin baan muminiin baan nahay wakfuruu aakhira aakhirka marka la gaarano kaga baxa waa meesha waxay ka mid tahay tagtiga markaa meesha lagu ciyaaraya ka mid tahay qofkii inuu fahamsan yahay ko bimacnaa ninkan hadduu rumaynay falinafsi hadduu beeniyana falinafsi aniga howl ii taal marka maha aniga waxaa ii yaal asee muslim inaan dacwadan gaarsiiya ama ha aqbala ama yaanu aqbalin qodbada toddobaad waxay tahay in meesha marka la isugu yimaado howlaha in wax alla wixii meesha ay keenaan oo shubaha in la radiyo haddaan la radin karin meesha in laga tago walidalika allah subxana wa tacala arg waqaalat اlyahuud wالnasaara naxnu abnaaء اllahi وaxibaa'uh markay yidhahdeen innaga ayaa waxaan nahay ilaahay subxana wa tacala kuwa u dhalay kuwa u jecel yahay looma dayna waxa la yidhi qul falama yucadibikum bidunuubikum war waa yahay maxaa laydinkugu cadaabaa dembiga aad gashaan dembigiina maxaa laydinkugu cadaabaa bal antum basharu miman khalaq haddii idinka aad tihiin juz ka mida khaaliqa qayb ka mida hadaaba mutaysateen waa la radinaya haddaadan radin karin ha tegin ilahay isaga yihi waqaaluu lan yadkhula اljannata ila man kana hudan aw nasaara qur'aanka lagama aamus wuxu yidha jannada waxaa geli doona keliya yahuud iyo nasaara tilka amaaniyihim waa waxay iyagu yidi diishanayaan khuraafaadkooda qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin haddaan la radinayn yaan la aadin khudbada kale sideedaad waxay tahay meesha marka la isugu yimaado kutubtooda waxaa ka buuxa bashaaraad fara glad tidings ee muujinaya nebi aakhir zamaan inuu soo baxay dad fara badan iyaga ka mida way ku soo islaameen muslimiintuna aad bay arrinkaa uga dhawaajiyeen meesha markaad tegtid horta waxaad waa inaad xifdisanaatid aayadaha ama verseska ka hadlaya old testamentig new testamentig ama qola kastaad la fariisatidba waxa moxamed sala allahu alayh wasalam laga yidhi inaad fahamtid ilah isaga ya ya ahla kitaabi qad ja'akum rasuuluna yubayinu lakum كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين in la caddeeyo khudbada sagaalaad waxay tahay ee loo baahan yahay meesha marka la tago markii wax kasta la caddeeyo ay kala bixi waayaan in la yidhaahdo haddaba waa maxaan idiin sheegana dhegaysta inay baaطil ku taagan yihiin in la caddeeyo waa gabagabadii masalada <clears throat> ilahi subxaana wa tacala isagaa wuxuu qur'aanka ku leeyahay qul ya ahla الkitaabi lastum calى shay xatى tuqiimuu الtawraata والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين waxba ma ihidina waxaad ka ogtihiin malaha kitaabkan aad sheeganaysaan judaismkan iyo christianity aad sheeganaysaan intuba idima tirsana in gunaanadku sidaa u noqdo hadduusan gunaanadku sidaa aanu noqon karinna markaa inaan la isdaalin khudbada kale ee loo bahan waxay tahay tobnaad in meesha marka la yimaado qofka muslimka ah ilan caqiidaad adiga muujisay khayr baad meeshii ka sheegtay wax walwala iyo labaclabcalayni inaanay ku soo gelin waa meesha allah subxaanaه wataعala isla siyaaqa wuxu fatarى اladiina fii quluubihim maradu yushaaricuuna fiihim yaquuluuna nakhsha an tusiibana daa'ira facasa allah an yaأtiya bilfaxti aw amri min cindi waxay leeyihiin waa u degdegayaan mar qolaba qolada xiriirkaa la samey kuwan xiriirkaa la samey kuwan xiriirkaa la samey ujeeddada waa maxay waxay leeyihin waxaan ka baqaynaa dhib meesha inuu nogaga yimaado ina lcunaqaba taagir haddaynaan inaga maraakiis ahaan meesha inaan tegin lacagahana la siiyaa la joojinaya albaabadaa la xiraya intay ka dhacaysa howlahaasoo dhan howlo meela xorriyad ay ka jirta kama soconayaan intaad u baahan tahay un keliya waxa khayrkaaga adiga caddayso ninkanna bini aadannimo wuxuu kaaga baahanya ixtiraam buu kaaga baahanya respect samee oo wanaaji intaad wanaajin sida rasulka sal alla alay slam hadigiisa markaa laga hayo khudbada marka ugu dambayn waxay tahay inaad ogaatid ama adiga aqbal ama ha aqbalin ama ha lagu yeeri ama yaan lagu yeerin ama adigu buskici ama ha kicinin ninkan hal meel baa ugu qufulan hal shay baa u qufulan ah walan tardaa canka alyahuudu ولا nasaara xataa تتبع milatahu ninkan waxaa u go-an waxbaa meel u xiran ilaa diinta a ka soo raacdid macquul ma ama adiga cerka gal ama dheh waxaad u qaadaa calanka waxaad u qaadaa integration ama intaan oaaday waxaad doonta adigu dheh waxaad doonta samee walan tarda canka alyahuud wala nasaara arrimaha aan tilmaannay dhammaantood gunaanade laba shay aan kala saarno meelaha aan joognay inaan nabad ku noolaano wax ilahi subxana wa tacala na amray dadkana wanaajiyey inaan wanaajino waxa ilahay subxana wa tacala an amrin qofka muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo ixtiraamkiisa inuu mutayso ilahi subxana wa tacala na amray in nabad lagu wada noolaada ilahi subxaana wa tacala na amray in securitigii nabadda laga shaqeey waxaa ilahi subxana wa tacala na amray taa waa arrin oo insaaniyaddii aadanihii markaa aadanimadii markaa ku xiran laakiin marka loo baxo caqiida laga hadlaya marka la yidhahdo ninka kan ilan qofka markaad maanta aniga adig intaan wada fadhiisanno su-aal markaad weydiisid ay igu diidan tahay masaladii waad khaldan tahay baad leedahay niyo saa maha anna waxaan ku leeay waad khaldanta taanu macnaheeda maha marka waa khaldan tahay aan ku leeyahay inaan adiga as a person ku diidanahay qof ah bini aadami ahaan khaladka aan ka hadlayno wax alla markii diin loo baxo waxaan leenahay diinteena islaamka ayaa saxa waxaan leenahay we challenge waxaan diyaar u nahay xiwaar waxaan diyaar u nahay wax alla wixii khalada ee ku jira diimaha kale inaan muujino waxaana leenahay walaalaheen muslimiinta ah yaan lagu kadsoomin howlahan ee tirada badan ee la wado kelmadda aan meesha ka sheegay oo salaadana igu soo gashay ujeeddadeeda ma aha inaan xadaf gaara ama dhacdo gaaroo dhacday marka inaan ka hadlo maaha laakiin waxaan rabaa inaan muujiyo digniin inaan bixiyo aan dhaho war diintan horta hala barto diintaada islaamka baro yaan lagaaga sheekeyn tan markaad fahamtid kadib hadday kula qunnaato in dacwadaadu yani haddii ay tahay un keliya nin yaqaan un keliya kitaabkii iyo sunnadii iyo fiqigii yaqaana da dadka muslimiinta kuu bahan ku gaabso haddaad leedahay maya dadkaabaa wax u sheegayaan diintooda baro takhasus gaaray leedahay baro markaa kadib meesha tag laakiin adoo khaawil iyo ah waxba gacanta aadan ku hayn inaad tidhaahid maya ujeeddada waxa ay tahay un keliya tacaawun inaan isgarab taagna ayay tahay un keliya waxaana loogu talagalay aqri horta ajandayaasha meesha u qoran aqri waxyaabaha la qoray aqri wax alla wixii socda extreming confidential ku qoran aqri brotocolaadka waxa ku qoran aqri adoo can wacyi can diraasi meeshii marka u haya meeshii markaa tag laakiin bimujarad waan iska dhaqaaqaya wixii la doonanay laisoo gelinaya kadibna waan imanaya haddana meeshii khaladkaygii aan kaaan ka aqbali lahaa anaa marka difaac gelay dhibkeeda marka leed waxaan u baahnaan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 buu ahaa centerkii ugu horeeyey ee markaa isagu soo gudbiyey fikarka fakarka ah in saddex diimood ay wada hadlaan idan ka wada hadalkii diimaha laga wada hadlayay way dhardhaarowday laga bilaabo waqtiga oo saddex bay noqotay kadibna juhuud fara badan baanu soo aragnay iyo wixii culamau almuslimiin marka ay ka yidhaahdeen waxaan kaloo soo tilmaannay saddex arrimoodba in si gaara loogu baraarugo inaan la ysku khaldin tasaamuxa islaamka iyo atacaayush silmi ama peaceful coexistenciga islaamka uu sheegay iyo mas'alada ah interfaithka ama diimaha la midaynaya waxaan ku soo gunaanadnay kelimaddii shalay in islaamku uu noogu yeerayo inaan si nabada kula noolaanno dadka aan wada degannahay muslimiin iyo dadaan muslimiin ahaynba kitaabi iyo midaan kitaabi ahaynba yahuud iyo nasaara iyo hindi iyo hunduus wuxuu doonaba ha haysto in nabad lagu noolaado in nabad lagu noolaadana ama lagu wada noolaado waa waxa islaamka lagu yiqiin islaamkaa hooy ahaan jiray muslimiinta martisoorayaal ahaan jiray iyagaa dadka soo dhowayn jiray iyagaa gacanta u fidin jiray waa la ogaa rasuulka sala allahu alay waslam markii ugu horraysay madiino lugaha uu ka dhigay lugaha uu saa u dhigay waa la ogaa mucaahadaadkii iyo heshiisyadii uu la saxeixday communitieska meesha deganaa jewish community ee deganaa madiina ee christian community madiina deganaa rasuulka sala allahu alيh wasalam heshiisuu la saxixday kadibna culimmada ay ugu magac dareen addastuur ama alwahiiqa ama alkitaab adigu waxaad doontadeh nin walba erey bixin gaara marka uu siiyey laakiin mucaahaday ahayd waa la ogaa waktigii abubakr radi allahu canhu cumar bn khaaab taariikhda andoles waxay soo xigatay intuu waxay muujinayaan muslimiintu mar walbaba inay ahaayeen dad dadka soo dhoweeya qofka diintuu doonaha haysta eh mas'alada aadaninimada iyo wada noolaanshaha mas'alo mas'alada diimaha marka laga hadlay waa mas'alo kale saa darteed dadku marka laga hadla masalada in diimaha la wada mideeya diinta islaamka ma qabta marka la yidhaahdo waxaa la diidaya ah dadkan aan la degannahay inaan la noolaano shaqo iskuma laha taa waa mid arrinka labaad in xiwaar la galo ka wadahadal diineed inuu jiro inaan innaga albaabada furno in lanoo yimaadno aan dadkan u tagno diinteenna aan kada hadalno wax alla wixii khaladana la soxo arrinkaa waa arrin loo baahan yahay oo ilaahi subxaana wa tacaala uuna faray qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum anlaa nacbuda إila اllaha wla nushrika bihi شhayئa wla yتakhida bacضuna bacضa أrbaaba min duni الlah fain tawalow faquluu ashhaduu bأnna muslimuuna aayaddii suurati alicimraan baanu shalay iyadoo kala dhigdhigan aan waxaanu dul istaagnaa faqro walbaba in ujeeddadu ay tahay inaan dadka markaa la hadalno laakiin markay gaarsiisantaha arrinka uu gaarsiisan yahay mas'ala diimaha ha la mideeyo meel ha la isugu keeno hal diin ha laga dhigo qoladana wuxuuhi ha ka soo tageen qoladana waxaynu ha ka soo tageen meel dhexaan isugu imaanno taa diidannahay masaladaama waa muhiim waxaan diidannahay hadalka laga soo xigtay jamaaludiin alafghani bal hadalka ninkan uu leeyahay dhegayso markuu ka hadlayey waxa lagu magacaabo waxdat اladyaan ama diimaha in meel marka laga dhigo micmanaha mid laga wada dhigo wuxuu yidhi wajadtu bacda kuli baxثin wa imcaan kadib markaan aad iyo aad wax u baaray oo kutubta aboor ku noqday baa waxaa ii muuqatay buu yidhi amaba ii soo baxday ana adyaana ana adyaana الtawxiid الثalaaثة calى tamaami اlاtifaaqi fi اlmabda'i wاlgaaya diimaha towxiidka ku salaysan inay iswaafaqsan yihiin baa ii soo baxda buu yidhi isagoo ula jeeda yahuudiyada iyo nasraaniyada iyo islaamku waa isku mid buu yidhi mabda ay ku salaysan yihiin iyo hadafka laba saddexda diimood ay u ganayaan hadalku uu raaciyay ninkan dhegayso waidaa naqasa fii waaxidi minha shayءu min awaamir اlkhayr اlmuطlaq istakmalahu الثaani haddii diin diimaha ka mida nuqsaanu ay soo gasho xagga khayrkana wax alla hadday wax ka maqan yihiinna diinta kalea buuxinaysa bimacnaa diinteenna islaamka ah hadday nuqsaanu ay ku timaad waxay inaga maqan yihin waxaan ka helaynaa mas kristanka ama waxaan ka helaynaa judaismkaan ka helaynaa ninka waa jamaaldiin alafghani aad taqaanaan wuxuu yidhi haddana hadalku uu sii wada hadalku aad buu u dheeraa gabagabada wuxuu leeyahy wcalى hada laaxa lii baariqun kabiir an yattakhida ahlu aladyaani الثalaaثة mila ma اtakhadat اladyaanu fii jawhariha wa asliha wa gaayatiha saa darteed waxaan rabaa buu yidhi waxaa ii muuqday inay saaran tahay dadkan diimahan leh ama diimahan raacsan in diimaha waxa ay ku taagnaayeen iyo hadafka ay lahaayeen iyo asalka ay ka ambaqaadeen ay ka duuleen innagana inaan ka duulnaan u baahan wuxuu rabaa inuu yidhaahdo meel aan isugu imaanno laakiin ninkan waxaan dhaafay meel weynna diinta ilaahay uu kaga dhacay markuu leeyahay haddii nuqsaan ay ku timaado ninka hadalkiisa wuxuu burinaya qowluhu jala wacala alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diinan diinkayga ayaan maanta idin kaamil yeelay nicmadeydaan idin dhammaystiray diinta islaamka un baan raalli idinkaga ahy buu allah subxana wa tacala yidhi wuxuu ka hor yimid walaa tattabic ahwaءahum waxdarhum an yaftinuuka can bacdi ma anzla اllahu ilayk ha raacin hawadooda iska ilaali inay kaa fidneeyaan wuxuu ilahi subxana wa tacala kugu soo dejiyey ama kuu soo dejiyey waxyigii ka mida hadalkaa waa hadal khatartiisa leh in uu lidalika culimadu waxay ka qoreen dacwat jamaal diin alafghani fi miisan اlislam kitaaba oo safxadiisa laba boqol iyo afartan iyo toddoba masale waxaana soo naqliyay saaxib kitaab alxiwaar maca ahli kitaab abcan nuquul kaluu sameeye awzi mustafa fawzi iyo rag fara badanba fakerka aan diidannahay marka waa in ilan ujeeddada la leeyahay diimaa ha la mideeyo bimacnaa idinkana minus baad ku jirtaan muslimiin haddaad tihiin oo islaamkiina waxbaa ka maqan innagana haddaan nahay masiixiyiin minus baanu ku jirna waxbaa naga maqan yahuud hadday yihiinna minus bay ku jiraan waxbaa ka maqan laakiin marka meel la isugu yimaado oo one bow la dhex dhiga diimaha oo dhanba waa la iskabaya way iskabsanaya yani mid mid kale kabaysaa taa way tan marka la diidaya walidalika nin muslimiinta ka mida oo masaladan mufakir muslimiinta ka mida hadaladiisa waxaa ka mid u yidhi in aladiina yuxaawiluun tamyiica hadihi اlmufaasala alxaasima bismi الtasaamix wاltaqriibi bayna ahli اladyaani الsamaawiya yukhطi'uuna fii fahmi macna الtasaamux buu yidhi qolyaha isku dayaya inay tamyiic ku sameeyaan oo ay kala saaraan waxaa lagu magaca tasaamuxa oo toleransiga iyo marka laga hadlay ataqriib bayna aladyan diimaha laysku soo dhoweeyo horta macna tasaamixba way ka dhacsan yihin ma fahamsana buu yidhi faaddiinu huwa addiin alakhiir waxduu can illaah diinka saxda ah waa diinka ugu dambeeyo ilahay ka yimid wاtasaamixu yakuunu fi lmucaamalaati shahsiya marka tolerance uu jirayo waa markaan wada dhaqmayno ninkan muslimka aan ahaynoo dariska aan nahay yahuud iyo nasraani iyo masiix uu doona ha noqdee waa inaan wanaajiyo anna wanaajiyo waa in wax alla wixii eh, dhibaya aan ka ilaaliyo waa inaanan dhib aanan u geysan waa inaanan gurigiisa aanan ka qixin waa inaan xoolihiisa aanan xadin waa inaanan dhicin taa waxay isku khaldayaan marka masalada tasaamux waa shay tolerance in lagu wada noolo waa shay laakiin markii arrinku uu gaaro uu gaaro diin markuu gaaro oo ah caqiida marka laga hadlayo isagana lakum diinukum waliya diin baana dhex taala wuxuu yidhi laa fi اtasawur اlictiqaadiy wala fi الniظam اlijtimaaci arrinkaa ma soo gelayo ictiqaadka marka laga hadlayo nidaam bulshadeedka islaamka u dejiyey inahum yuxaawiluuna tamyiica alyaqiini alxaazimi fii nafsi اlmuslimi biana allaha laa yaqbalu diinan ila اlislaam waxay isku dayaan marka in ay markaa ay tamyiiciyaan yaqiintan dhabtao ilaahay subxaana wa tacala u dhex dhigay qofka muslimka qalbigiisu ah ilahay diinan diinta islaamka ahayn ilahay inuusan dhegaysanin aanu aqbalayn idan masalada marka waxaa kuu soo baxay waxa la diidayo waa in la yidhaahdo diinteenna amaanis markaa ku jirta waana hadafka markaa ay u ganayso waa tan uu leeyahay wa huwa amrun doctor maxamed sayid maxamed ashaahid wa huwa amrun khatiirun laa yumkinu limuslimin an yaqbalah waa arrin khatarteeda leh nin muslim inuu aqbalana maaha faاlamru bاdacwati ilى اllahi waadixun jaliilun fi اlqur'ani wasunnati اlmuطahara in dadka la faro in loogu baaqa diinta ilaahay kitaabka iyo sunnada qur'aankay waadix ku tahay watarku اdacwa khuruuju calى amri min ahami awaamir اllahi lihadihi اlummati اlislaamiya in dacwada laga tagana de waa arrin ilahi subxaana wa tacala una faray baa meel kaga dhacna laakiin in la yidhaahdo diinteenna nuqsaan ku jirta waxbaan ku kabaynaa arrinka arrin markaa soconay markaa maaha bal allah subxaana wa tacaala wuxuu qur'aanka uu ku yidhi qul ya ahla اlkitaabi lastum calى shay xata tuqiimuu الtawraata wاlinjiila wma unzila ilaykum min rabbikum waxba kuma taagnidiin diinba ma haysaan ilaa laga gaaro heer aad ka ogtaan towraadka injiilka maxaa loola jeeda marka ila ka ogtaan towraadka injiilka bimacnaa waxaa ku qoran kutubtiinna haddaad ku camalfashaan waxay waddo idiin noqonayaan rumaynta nebi moxamed sala allahu calah wasalam ilan kutubtooda old testmentiga waxaa ku qoran bashaaraad fara badan glitidings muujinaya nebi moxamed sal ly sl inu imanaysaan shalay ka dhawaajinno marka new testmentiga la aado gosbalka waxaa ku qoran glitidings bishaarooyin muujinaya nebiga sal lla alay inuu soo baxayo bal waxaa la hayaa nebiga sal alla alيه wasalam astaamaha iyo wax alla wixii lagu aqoonsan lahaa intaa jeer culimmada ay soo celinayan fi lmaxaafil alxiwaariya ayaa meeshii ku jira idan iqaamat الtawraa wa iqaamat اlinjiil waxay waddo u noqonaysaa in qofka uu rumeeyo nebi moxamed salى اllahu alayh wasalam idan macnaha waa macnaha daqiiqa aan marka u soconno haddii marka hadafka aan u soconna sida aanu ahayn khatartiisu marka leeyahy qolyaha kan marka hal mas'alo oo shalay dulmar aan ku soo marnay oo in laisdul taaga ayaa jirto muhiimaddeeda markaa leh annaga waxaan ognahay diinka keliya ee xaqa inuu diinka allah subxana wa tacala uu soo dejiyey ilahayna uu lehy waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wafi alaakhirati min alkhaasiriin qofkii dalba diinaan hayn diinta islaamkana ilaahay ka aqbali maayo ka dhegaysan maayo aakharana wuu khasaar watan allah subxana wa tacala u leeyahy marka fakerka ah concept of religious pluralism oo ah diimaha in la badiyo fakerka ah fakerkaas waxaa aad iyo aad runtii ugu mashquuleen inay ku magacaabaan john hig kutub fara badana kutub fara badanna waa uu leeyahay wuxuu leeyahay de diinta islaamka xitaa waa laga helayaa wuxuu leeyahay fakerka aliqtisaariya diiniya an shalay ka soo dhawaajinay oo ah eclusifismkana de diin walbaba way qabtaa maalan marka loo laabto masiixiyiinta waxay aaminsan yihiin qof inuusan liibaan aanu gaarayn ama badbaado aanu gaarayn ila can ariiqi almasiix outside the church there's no civil maaragtay markay leeyihiin oo kale salvation badbaado ma jirto wixii kaniisadda ka baxsan ayib hadalladooda waxaa ka mida ah, e, sida maalan yuhuuddoo kale kelmaddaasoo kale laga haya islaamkuna kelmaddaasoo kaleo tilmaame bay leeyihin ayib masalata tacadudiya diiniya amaba in la yidhaahdo adna diinkaaga waad ku saxsanta adna diinkaygan ku saxsana hebelna diinkiisu ku saxsan yahay in la yidhahdo islaamka ma qabo islaamku wuxuu qabaa diinta saxsan ee keliya ee xaqan ah addiin alislaamiy inay tahay muslimiinta marka laba guruub baa marka jira guruub mucaasiriin ah oo aaminsan qolyaha waxay wadaan dhanba inay sax yihiin innagana teen aan ku saxsannahay iyagoo tooda ay ku saxsan yihin sida rashiid rida markaad dib ugu laabatay kitaabkiisa tafsiirka fi lmanaar waad ka fahmaysaa cinda qowlihi tacala markuu fasire in aladiina aamanuu biاllah marka qolyaha rumeeya ma aragtay iimaanka laga helay laga helay ma aragtay aliimaanu biاllah walyowm اlآakhir qolyaha laga helay lahum ajrum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim wala maxzunuun marka la gaaro bal tafsiirkaa dul istaag sida uu tilmaamaya wuxuu leeyahay diintooday ku saxsan yihin innagana teenaan ku saxsannahay macnahaasu marka tilmaamaya walidalika masaladan iyada ah in la yidhaahdo diin aan ahayn diinta islaamka ayaa saxsan waxaa ka dhalana dhowr arrimood kow arrinkaa waxa ay ahamiyad yaraynaysaa khilaafaadka dhex taagan xagga caqadiga ee diimaha marka u dhexeeya bimacnaa annaga waxaan ognaha diinta inay monotheism ku salaysantah ilan diinta ibraahim monotheism bay ku salaysantah towxiid oo ah in ilaahay keliya ilaahay keliya in la caabudo ilaahay keliya in la caabudo markii uu meeshan jesus ka soo galo markii meeshan trinity ay ka soo gasho markii meeshan ay howlihii kale ay ka soo galaan markii mary meeshan ay ka soo gasho markii cusayr meeshan uu ka soo galo waa laga baxay khadka khadka marka annaga aan tilmaamayna waa khadka ah allah subxaana wa tacala alwaaxid اlaxad bibleka markaa u laabatidna waxaad helaysaa intaasoo verse ay tilmaamaya towxiid keliya markaad dib ugu laabatid labada qayboodba alcahd اlqadiim walcahd اljadiid inta laakiin maxaa bedelka bedelka gadaal buu ka yimid waa meesha ilahay u ley yuxarifuuna alkalima can mawaadic iyagaa bedelay dibdaba marka u bedeleen wuxuu leeyahay marka hadal aad iyo aad cajiiba wuxuu leeyahay haddii qol walba ay ku saxsan tahay loo daaya laleeyahay hadalkan waxaan ka daba tegayaa buu leeyahay nin muslimiinta ka mida ah, ee mutaabaceeyey ee lagu magacaaba maaragtay ee tilmaamaya nafsa mas'ala markaa dul istaag wuxuu leeyahay haddii hadalkan ninka uu leeyahay waa haddii hadalkiisa ninkan john hik hadalkiisa aan deyna waxaa ka dhalanaya buu yidhi sida soo socota kow waxaa ka dhalanaya nebi ibraahim calayhi salaam burburintii asnaamta uu burburi ku khaldanaa waxay ahayd ninkan inuu daayo wiiis sanamkiisa u caabudo meeshuu doona ha ka dhaco waxaa ka dhalanaya nebi ibraahim markuu shirkiga uu la dagaalamay inuu ku khaldana waxaa ka dhalanaya nebi ibraahim calayhi الsalaam lam yujad ladayhi ay tabriir litaxطiimi اlasnaam inuu burburiyo inuu ku khaldana taana arrin khaladkeeda lahwe maxaa nebi ibraahim wuxuu muujinayey in ay jirto waddo keliyo la maro uu jiro rabbun waaxid inuu jiro in albaabada dhan ay xiran yihiin in laa jihata ثaaniya aanay jirin ila اllah jala wacala idan waxaan leenahay masalaة الtacdudiya diiniya meel islaamka markaa ka haysata markaa male ilahayna qur'anka wuxuu ku yiri sharca lakum min الdiini ma waصى bihi nuuxa wاladii awxayna ilayk wma waصayna bihi ibrahima wmuusa وciisa an aqiimu الdiina wla tatafaraquu fiih waxaa ilaahay subxaana wa tacaala idiin sharciyeeyey wuxuu u dardaarmay nebi nuux oo towxiidkii ibraahim iyo muusa ciise tawxiid baa loo sheegay ilahay haddana qur'anka wuxuu ku uri huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diin اlxaq liyudhirahu cala diini kulih inuu diimaha kale markaa uu ka daahiriyo awood uu siiyo haddana ilahay wuxu yhi wama arsalnaaka ila kaafata linnaasi dhan baa lagu diray ilan haddii la leeyahy marka diimaha kale way saxsan meesha waxaa ka baxay caalamiyat alrisaala almuxamadiya ah universalitiga masajka rasuulka sal lla alay slam uu la yimid inuu caalami markaa u yahay haddana ilahi wuxu le ya ayuha kitaabko ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاllahi warasuulih wاlkitaab aladi nazla calى rasulih wاlkitaab aladi unzila min qabl الكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا aيadahaas o dhan waxay muujinayaan khasab inay ku yihiin nimanka yahuud iyo nasaara inay nebi maxamed ay rumeeyeen si markaa muminiin markaa loogu tixgeliyo qolyaha kale ee allah waxoo dhan waa noo siman yihiin way maxay deliishaneen waxay deliishaneen waxay leeyiin cumuumiyat arisaala almuxamadiya qur wax alla wixii aayad ka hadlay cumuum oo ah walilaahi almashriq waalmaghrib fainamaa tuwalluu faama wajh allah ilaahay isaga iska leh qorax ka soo bax iyo qoraxu dhacba bariyo buguxba isaga iska leh meeshaad u jeesataanba faama wajh allah waxay deliishaneen walaqad bacana fii kuli ummatin rasuula ummad walbo rasuul baa loo diray ilahay baa qira bay leeyihin waxay kaloo deliishaneen wain min ummatin ila khalaa fiiha nadiir ummad walbaba mid loo diga mid u diga loo diray rusula mubashiriina wamundiriin aayadahan oo dhan la sheegay waa sax in ilaahi subxana wa tacala ummad aanu dayicin waa sax in qolo walbaba rasuul loo diray waa sax in qolo walbaba nebi towxiidka u sheega loo diray waa sax laakiin taasu macnaheeda ma aha oo ayadu waxay ka hadleen cudran aw nudran ayadu waxay ka hadleen in dadkaasoo dhan xujada markaa lagu oogay لأnlا ykuna للناasi calى الlahi xujaة bacd الرuسل وkana الlahu عaزيiزا xakيima si yowma القiyaama aanay u dhihin ina kuna can hada غاafiliin rabbo waxaanoo dhan annaga war kama hayn qiraan nalooma sheegin diin nalooma sheegin saanay u dhihin ba ilahi subxana wa taala xujada ugu oogay laakiin macnaheeda ma aha walidaalika aayadahan dadka deliishanaya waxay aaminsan yihiin hunduuska xataa diintooda inay ku saxsan yihiin buudiyiinta inay diintooda ku saxsan yihiin sikhismka diintooda inay ku saxsan yihiin toismkatooda inay ku saxsan yihiin qolyaha confuciismka diintooda inay ku saxsan yihiin diin kastoo cusub hadda timaada inay saxsan tahay maxaa yeele qolyahan waxay aaminsan yihin min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir buudaba rasuul buu ahaa kii hunduuskana rasuul buu ahaa ilaahay baxsada ilaa hadda la'yahaanoo maaluu ka baxay la waayena oo yani meel si kasta markii loo raadiya hunduuska ay leeyihiin waa waxay ku leeyihin rasuul buu ahaa ama ilaah buu ahaa yacni khaladaadka haddii baabka la waasiyo marka ugu horraysa waxay ka soo bilaabatay unkeli alxiwaar alislaami almasiixi haddana waa l iran baan ku darna alxiwaar alislami almasix alyahuudi haddana baan inar ku darna haddana waa l hunduus iyo say u socoto marka dambe waxay u socotaa marka x l say usii soconayso usii soconaysaba diin marka meesha inaysan iman arrinka kale ee muhiimka wuxuu yahay markay leeyihiin islaam ayaa la yidhi ambiyadii horeba muslimiin bay ahaayeen islaamka laga sheegayo macna waa saas islaamku waa labo islaam caam iyo islaam khaas islaam caam baa jiray oo ah oo hoggaansan iyo isu dacayayn ilaahay laysu dacayaynayo taa nebi walba ayaa la weydiiyo la amray amarna lagu siiye oo hoggaansanka ilahi subxana wa tacala la hoggaansamo laakiin islaamka khaaska qalyahan hadda laga doonayo kadib markii nebiga sal ly slm ilahi uu soo saaray waa islaamkii uu leeyahy nebi moxamed sal allahu alih wasalam ninka aan laga helin ama aan lagu hayn islaamka kanna muslim marka ma noqon karo mana tirsana mar hadduusan muslim aanu ahayn aanu tirsanaynna shay diina marka iskumama iman karna ani isaga masalada iyadoo masalada aan u baahannahay inaan marka meesha aan tilmaano waa macnaha daqiiqa marka la tilmaamayo walidaalika tacadudiyada markay deliishanayaan waxaad dareemaysaa hadalka xitaa hadalka waxaa fiican marka masaa'isha la niqaashiyo inuu akadeemi noqdo nusuus la helo aayadaha axaadiid lagu fasiro qur-aanka qur-aanka uu isfasiro aayad daf oo cumuumiyaadbu waana waxaa lagu yaqaanaa eh, dadka mubtadicada iyo dadka daaliinta munxarifiinta oo dhanba nas caamu daf soo leeyahay isagoo kuwii kalena iska indhasaabaya markii la yidhahdo war kan saa u wadid maaha n ma haakada tuurad اliblu ya sacdu marka la yihah warsaha maaha sida wax loo wadana wuxuu ku le qur'anka miyaa la diidaya qur'aanka lama diida lakin qur'aanka fasir ha iska horkeenin qur'anka adiga ha iska horkeenin haddii anigu maankayga uu khariban yahay fakerkayga uu khariban yahay inaan qur'anka madax isgeliyo maaha oo aan dhaho aayaddan aayaddan wa isdiidan yihiin ama aayaddan aan dafatanna aan ka taga maaha ilan qur'aanku wuu socdaa hayadu way tixan yihiin basajadu waa tixane yani inaad meesha hore ka soo qabsatid qaybta dambena aad ka tegtid maaha waa masalada markaan u baahanna waxaa leenaha marka qolyaha iyaga ah walidaalika hadallada ee aan ka soo xigtay rashiid rida hadaladiis waxaa ka mid markuu in aladiina aamanuu aayadda markuu qoray in aladiina aamanuu wاladiina haaduu wاlnasaara wالصaabi'iina man aamana biاllah wuxuu leeyahay وأقول في حل معنى هذه الآية أن إن أهل الأديان إن أهل الأديان الإلهية dadkan diimahan haysta whm اladiina balagathum dacwaةu nabiyi calى wajhiha wabisharطiha waana dadkii nebi ambiyada ka mida dacwadiisa ay gaarta eh ida aamanuu bilah haddii iimaan laga helo wاlywm اlآakhiri ay rumayn cala اlwajhi الصaxiix aladi bayanahu nabiyuhum camilu الصaalixaat fahum naajuuna ma'juuruun wayna badbaadayaan waana la abaalmarinaya cinda allah wإida aamanuu calى غayri اwajhi الصaxiixi kalmushabihati wاlxuluuliyati wاlاtixaadiyaةi wغayrihim falaa yanaalhum min hada اlwacdi shay laakiin haddii ay noqdaan qolyihii mushabbihada ahaa ee xuluuliyadoo kale hadday noqdaan waxba ma soo gaaray wuxuu kale haddana leeyahay isla aayaddii laysuu sawaa min ahli اlkitaabi ummatun qaa'ima aayadaha iyo aayada lamida marka uu soo deliishanaya ayib aayadaha markaad dib ugu laabateed ama masaa'ishan ay marka uu tilmaamay markaad dib ugu laabateed aayaddan tafsiirkeeda culummada waxay yidhahdeen in aladiina aamanuu marka laga hadlo aayadda la tilmaamo yuhuud ha noqdeen iyo nasraani ha noqdeen ayadda waxaa ku qadaran culimmada ay leeyihiin iimaan yabcaثuhum calى الtasdiiqi bالnabiyi salى اllahu alيه wasalam maxaa le dimnan baa loo sheegay ilan aayadihii kaleo dhan baa fasiray aayadihii ijmaal ahaan waxay u sheegeen saddex qodob bay sheegeen waa meesha nin kastoo mustajriqa uu dafo waa meesha nin kasta ee gaal raaca uu dafo waa meesha nin walba markuu dadka rabay inuu duufsado u yidhahdo saddexdaa arrimood un baa la sheegay ayadaha waxaa le aamanuuda iimaanku dimnan waa meesha uu tilmaamay aar min mufasir akar min mufasir intaasoo mufasiriinoo muslimiinta ka mida way soo damninaya waxayna dimnan ba meesha ugu jirtaa bidaliil aayadaha ka horrey wixii ka dambeyo dhan marka la aqriyo laysuu sawa min ahli kitaabi marka laga hadlayana qolo gaaray ku degta aayadda nin gaaraa la sifeynayay dad gaaraa ah la sifaynayay si asad ibnu cubayd eh, usayd aclaba eh, ibnu sacna cabdulahi ibnu salaam raggaabaa si gaara ah marka looga hadlayay kadibna allah subxaana wa tacala laysuu sawaan jin jin ma aha min ahli kitaab ummatun qaa'ima ka mida ah, oo ilaahay u taagan oo ilaahay u sujuuda oo ilaahay barya si gaara marka loo xusay macnaheeda maaha in la leeyahay waxa aad haysaan o dhan baa ku tasgiisantihiin masalada iyada marka baraarujinteeda marka muujan ayay runtii mutaysataa waana masalada ama masalada atacadudiya diiniya iyadoo ashumuuliya diiniya wax qiima ay leedaha malaha laakiin tan dadka badanaa lagu dago amaba lagu lumiyo waa masalada iyadaa bal allah subxaana wa tacala qur-aankiisa isma burinayo markuu leeyahy lastum calaa shay waa daliil marka cad taa haddaan isla meel dhignay qur-aanka marka wuxuu qaba waxa la leeyahy xiwaar walaalkii qofkii dib ugu laabta fi lkitaabi alqur'aani alkariim kelimadda xiwaar adaadka loo adeegsado ayaa waxaa ah qaala iyo qiila iyo yaquulu iyo qultum iyo qaala wax alla wixii maadada ka farcama yacnii wuu yidhi waxaan idhi waxaa lagu yidhi qur-aanka markaa dib ugu laabatay waxaa ku jirta in ka badan shan boqol oo jeer baa la soo qaala iyo qiila iyo eh, quulu iyo qultum in ka badan shan boqol oo jeer baa la soo celiyey mima kitaabka inuuna kitaab xiwaara inuu yahay fii xiin markaa dib ugu laabatid gospelka ama u laabatid bibleka markaa u laabatid waa taariikh sardi taariikhi u badan yahay waxaabaa dhacay nebi baa inta ka dhacay intuu ka baxay sardi taarikhi u bareen laakiin kitaabkeen waa kitaab xiwaara walidaalika qur'aanka arag haddaan dib ugu laabanno muxaawaro wuxuu keenay fii qadiyati alcaqiida walaqad arsalnaa nuuxan ilى qowmi inii lakum nadiiru mubiin anlaa tacbuduu ila allah inii akhaafu calaykum cadaaba ywmi aliim faqaala almalu aladiina kafaruu min qowmi qur'aanka dib ugu laaba inta jaaroo ilahi subxana wa tacala soo celeliyey muxaawaradii dhex martay nebi nuux iyo qowmkiisa qur-aanka haddana wuxuu ka hadlaa muxaawara والعدالة الاجتماعية أمانة دي مركز لقاها اللي إيوه آه العدالة الاجتماعية عدالة مركز عدالة بلشديد كمركز لقاها اللي والنبي وإلى مدن أخاهم شعيبا قال يا قوم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط wuxuu kala hadlay khalad ay ku dhacaan oo ah inay miisaanka nuqsaamiyaan wuxuu kaga wuxuu daweynayay marad bulshada markaa ku yimid buu daweynayay haddana qur-aanka waxaad dib markaa ugu laabatay waxad helaysaa muxaawara bayn alkhayr wاshar waxaa wada muxaawara hadal wada hadal u dhex maraya khayr iyo shar watlu calayhi naba abanay aadam biاlxaq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعا له نفس آيات القرآن كوحي كهل ليس قابيل إي هابيل وظهر لك مركا دحمر خير إي شر إني مركا وظهر لين قرآن هذا دي مركا أقول لك هذا ليس مقاومة الطغيان مركو الطغيان ويماذا dictator u yimaado mustabid u yimaado tyrant nin ummadda hortaaganoo dhuunta ugu jiro oo raba inuu qabsado sida loo dooday oo muxaawara loo galo qur-aanka ka hadla markiu ka hadlaya muusa iyo maaragtay eh, eh, nimankii saxrati fircawn iyo fircawn iyo dib markaa ugu laabatay qaaluu ya muusa ima an tulqi ima an nakuuna naxnu awala man alqa qaala bal alqow faida xibaalhum acsiyhum yukhayalu ilayhi min sixrihim anaha tasca waatan faawjasa fii nafsihi khiifata muusa qulna laa takhaf inaka anta alaclى muxaawaro ilahi subxana wa tacala ka hadla haddana allah subxaana wa tacala haddana wuxuu tilmaama muxaawaro kaleo oo ah jinaayat اlghuruur qofka markii katoon uu galo qubweynin uu soo galo faajeertan uu soo galo uu isqaadqaado oo ilahi subxana wa tacala nicmadiisa uu garan waayo qur-aanka wuxuu ka hadlay qaaruun iyo dadkii wixii dhex maray ina qaaruuna kana min qowmi muusa fabagaa calayhim waaataynahu min alkunuuzi ma ina mafaatixu latanuu bilcusba aayadahaasoo dhan aakhirka waa tanay leeyihin war maxaad ma aragtay ilaahay subxaana wa tacaala maxaad uga baqi weyday marka lala hadlayo waxaa laygu siiyey waxa kan cilmigayga muruqayga iyo maalkayga iimaankayga aan ku keenay howlihii markuu yihi qur'anka haddana uu ka hadlay qur'aanka haddana wuxuu tilmaamay muxaawaraad intaa la eg oo tilmaamay xataa yowma alqiyama marka la tago in muxaawaro ay dhici doonto oo bayna asaadati wاlatbaac waqaala aladiina kafaruu lan nu'mina bihada alqur'ani wala biاladii bayna yadayh wlow tara id الظاalmuuna mawquufuuna cinda rabihim yarjicu bacضهm ilى bacضi اlqwl yaqulu اladina اstudcifuu liladina اstakbaruu lowla antum lakuna mu'miniin qur'anka wuxuu ka hadlaya yom alqiyama in la iska horkeeni doono dadkii la raacay iyo kuwii wax raacay intuu in laga hadli doono idan masأlaة اlxiwaar oo in la wada hadlo qur'aankaba nagu tarbiyeyey waa qayb diinteenna markaa ka mida inaan dhahno waxaan baa khaldan waxaan baa saxsan intaa khaldan walidalika waataan soo tilmaanay itijaah ictiraafi iyo itijaah difaaci iyo itijaah naqdi iyo itijaah wasfi intii culimmadu inay lahaan jireen ictiraafiga wuxuu ka iman jiray nin shaloo kale soo islaamay ba wuxuu le kuna calaa kada maantana ilah baa na hanuuni khayrkan oona tusay yani itijaaha naqdiga in la yihahdo waxaa baa ku jira waana masaa'isha uu isticmaalo sheekha axmed didaad raxmat ullahi calayhi wuxuu ku baraarujiy kelmad aad i aad u qurux badan wuxuu ina khayr ma nataxaawaru bihi maca ahli اkitaab ninka dardaaranku ka tegey axmed diida hadaliis waxaa ka mid waxa ugu khayr badan aan wada hadal kala samayn karna nimanka ahlukitaabka waa hal majaal majaal alcaqiida maxaa yaele qur-aankana markaad dib ugu laabatid inta jeer ee muxaawaradu ay dhex marteen bayna arasuuli sala اllah alay slm bayna haulaa waxay u badnayd tisca wa tisciin filmiya boqolkiiba sagaashan saal caqiida un ahayd waana meesha keliya haddaan dood aan la fariisano dadka keliya aan hubno inaan ku guulaysanayna bifadl اllahi jala wacala oo i qur-aanka wax kastoo nalagu sheegay waa waxa keene in marka uu dad fara badanoo culimmada muslimiinta ka mida markay manaabirta intay soo istaagaan doodaha ay la galaan dadka kale ee aan muslimiinta aanan ahayn inay si sahlan markii ugaga takhallusaan waa waxaad dhowr jeer aad daawateen marka axmed ee ragga la midka intay soo istaageen sida sahlan nimanka ugaga takhallusay wax kale marka caqiida la maraya wuxuu yidhi ama majaalaadka kale soo maha teknolojiyada markay tahay oo aan haddaan dood galna waana la jebinaya bu economic field marka la aado waana la jebinaya bu marka ayi majaal min almajaalaat alxayaatiya markii dib loogu laabto markiiba wuxuu yidhi waan jabaynaa maxaa dhacay maxaa yeele muslimiinta maxaa yeele booskay taagnayn maanta ma taagna waa fuqidat الnidiyatu wاtakaafu isbarbardhac mani yani ma simin karno saa darteed haddaad tiraan maanta waxaan la fariisanaya nimanka westranka kadibna waxaan kala hadlaya scientific baan kala hadlaya arrimo sciences la xiriira waa la oga muslimiinta in iyaga u liitaan marka laga hadlayo waxaan ka hadlayna horumarin muslimiinta iyaga u liita majaalaadkaasoo dhan waa la og yahay inaan faashilinnahay waana wax ilaahay subxaana wa tacaala waana khaladaad aan diinteenna markaa ka galnay dib markaa ugu laabatid taariikhda markaad barbar dhigtid kayfa kaanat xayaatuna fi saabiq iyo sida hadda marka aan ku suganna waa arrin kale laakiin majaal caqiida marka la joogo waa meesha keliya aan hubno inaan ku guulaysanayna biidn illahi subxana wa tacaala bal adigu arag caqliya oo aan u baahnayn adoon meel kaleba aadan ka fekerin ninka kule markaad nimankan hor fariisato tiraahd war trinitygan aad aaminsantihin saddexdan ilah bal ii sharxa saddex ilah say ku dhici karaan adug ciisa ilaah baad leedahay ma aragtay ilaahbaa ilaaha hooyadiiba ilaaha bal israaci marka wuxuu leey maya idinkaas si kale u fahamsan mooyaane waa saddexda waa mid keliya de idinkaa xisaabta noo dhigi jiro waxaad dhihi jirteen waaxid zaa'id waaxid zaa'id waax yusaawi alaaثa hal hal lagu dara hal lagu dara saddex buu noqdaaye welina hal iyo hal iyo hal marka la isku daro waa mid say kaga dhaadhicinaysa xitaa isaga ma fahamsana walidaalika waxaan la kulmay nin beri soo islaamay waxyaabahan weydiye waxaa ka mida maxaa keenay inaad si sahlan islaamka ad u aqbashid wuxu anigu run ahaantii nin aad wax u aqriya baan ahaa buu yidhi laakiin waxyaabaha madaxiga geli waayey oo aad iyo aad aan u fogeysta buu yidhi trinityga iga daadegi waaye saddex ilaah baa jirta oo ay ku leeyihin saddexdoona weli waa mid ilan towxiid ba diintu sheegaysa waxay raba marka inay soo towxiidku diintu ay sheegaysa monotheismka ama abrahamig monotheism in ilahay hal diin marka amaba uh, oneness of allah ilahay subxana wa tacala inu mid keliya yahay iyo waxay rabaan inay isku meel mariyaan saddexdan tiradina waxay rabaan inay qaataan tawxiidkiina inay qaataan wixii waa ismari waayeen waa isgeli waayeen markay isdiideen baan soo islaaman bu ku leeyay oo masaaisha aan u baahana marka lagu baraarugo waxaa kale oo baraarujin mudan mar haddii xiwaaraadkan marka la og yahay waxaan shalay ku soo baraarujinay xiwaarka waxaa tegaya qof awood u leh qof aqoon u leh diimahooda diinta islaamkana meeshii la rabay markaa ka gaadhsiisan ilaa hadday dhacdo ninaan awood u lahayn meesha inuu tago waxaan biidn illah ka ogaan doonnaa eh, suwarta aan sheegi doonno hadduu meesha uu tago waxaa dhici doonta yani natiijo oo aan aad iyo aad u fiixnayn walidaalika waxaan xusuustaa gurub fara badan cadad tiro badan oo muslimiin oo norway degan oo soo islaamay waxyaabahay na waxaa ka mida waxay leeyihin waxay arkeen mawduuc sidaan oo kale iyadoo laga hadlayo mawduucii markuu ii dhammaaday bay waxay yidhaahdeen annaga markaan soo islaamaynay waxaan u soo islaamnay hal qarab waxaan ogaanay wax alla wixii innaga lanoo sheegi jiray diimaheena ku qornaa inay khalad ahaayeen diinta saxda ah waxyiga saxda ah caqligana u dhow maankanu aqbali kara diinta islaamka inay tahay ayib waan ognah bay dhaheen islaamkeena inuu leeyahay xiwaar hala sameeyo waxay yidhahdeen dadkan hor boodaya muslimiinta marka waxay gacanta ku taagayeen dad fara badan oo muslimiina oo arday u badan oo meelahan markaa jaamacadaha wax ka dhigta waxa ilahi subxana watacala uu barana luqadda ay tahay laakiin meelaha ku karo luqadda un yaqaanaan laakiin in salaadda xitaa sixi kara maaha haddii la yihahdo marka la safro ma la jamcinaya ma la qasrinaya ma oga maqrib ma saddexaa laga dhigaya mise laba markaad musaafirka ta waxa laga yaha ku yirhado laba ka dhig salaadda subax gaa gaabaya inu ku yirhahdo mid keliya nin wax u bilaabihi maaha lakin wuxuu yidhahda intayna qaadeen bay waxayna geyen talabiib naga dejiye waa naga soo kaxeyen waxayna geyen haddana meel kale washington baana laga dejiye haddana waa nala soo celiyey intaana waxay yidhahdeen wixii aan ka orodnay oo aan diidanay baana laga daba wadaa bay yidhahden annaga meeshan markaan soo gelayn waxaan u soo galnay bay yidhahdeen diintan xaqa keliya inaan ku dhegno yacni shalay waxaan ka soo orday oo aan aqbali waayo caqlan baa laga daba wadaa bi markaasaan waxaa yidhi sababta oo lagaga daba wada maxay tahay mar haddad muslim aad noqotay da meelaha markaan tagnaa waxaa leeyahy diintiina maanis bay ku jirtaa kuwana maanis bay ku jiraan aan isbiirsanno wxii diinta islaamka aan aqbalnay bay leeyihin waxaan u soo galnay inay dee diin kaamila mutakaamila wax alla waxaan raadinayna aan ka helnay diimaha kalena waxaan ugu tagnay bayna miitis iyo khuraafaad caqliga aanu aqbali karin waa meesha aan leenaha dad fara badan oo meeshaan jooga ilaahay subxaana wa tacala hogaga baqeen dadkan soo islaamay ninkan shalay ilaahay intuu soo hor istaagay yiri ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna moxamadan rasuul lagaba yaabee adiga inaad sabab ood u ahayd inuu islaamka markan uu soo galo sabab ha u noqon inuu dib markaa u gurto laakiin ninkanoo kale maadaama diin hore uu soo arkay wax badan uu ka ogyahay tanna uu arkay luqaddana uu dhashtay wadan u dhashay waddankana markaa uu degan yahay ka faa'iidayso oo waxaad ugaga faa'iidaysataa sida markaa uu diinta islaamka si fiican ugu baran lahaa markaa xiwaarka u geli lahaa ama in wuxuu shalay ka soo orda aad u wadid maalinba wadan aad ka dejisid adoon islaamkiina waxba aadan ka oqoon isagana waxba aanu ka oqoon xitaa marka safarka la gala aadan ogey salaadaha sida loo tukado id xanuunkeeda leedahay taana waxaa loogu yimid dadka muslimiinta ah oo bidaaca cilmiya e, qaliila zahiida meesha marka la yimid rasuulka sala allahu alيh wasalam suwar fara badan buu kula muxaawareeyey qolyaha waa midoo marna wufuud buu rasuulka sal ly slam uu qaabilay sida maxamed ibn isxaaq uu tilmaamaya wafdi nasaara najraan rasuulka sal ly slm wuuu qaabilay waxaa kaloo haddana la soo xigtay rasuulka sal اllahu alيه wasalam in afraad ahaan fardi fardi inuu ula fariistay xadiidkii abu hurayra intay u yimideen bay rasuulka sal l su'aalo weydiiyeen su'aalaha waxaa ka mid ahaa yani wuxuu weydiiyey rasuulka sal lla alay slam iiga warrama towraadka waxaa ku qoran cuquubat الzani qofka markuu zinaysto oo isagoo guur xalaala ku jira ama hore u soo gala hadduu zinaysto maxaa lagu samaynaya kadib markay qaryaan kadib buu rasuulka sal ly slm u sheegay in uu tilmaamaya macnaha ah qofkii zinaysa in dhagax markaa lagu dilo haddana rasulka sal ا alay slam waxaa kaloo la tilmaamay xadiidkii abu salaam isagana inuu tilmaamay e, uu leeyahay rasuulka sal sl anoo la jooga ayaa culama waxaa u yimid niman yahuuda markay islaameen kadib ayaa haddana waxaa bilowday xiwaar baa bilowday rasuulka sal اllahu alيه wasalam sugan haddana nimanka nasaarada ah cadiy ibnu xaatim markuu u yimid uu la fariistay gurigiisuu soo geliyey e, meeshuu rasulka sal uu fariisan lahaa takriimadiisii buu ugaga degey isagoo saliibkii qaba oo korooskii qaba catabki bahalkii u xiran yahay uu meesha inta fariisiyey kadibna markaa waa tii xiwaar marka uu galay kadibna waxyaaba badan buu nebiga sal ly sl marka uu ka saxay waxaan ognahay oo kale rasuulka sal lla ly slm xiwaarkiisa keliya ma ahayn inuu wafdi qaabilo ama mid mid ula fariistay xitaa wuu u qori jiray dhambaaluu markaa qori jiray soo dhambaalkii loo qoray qaysar bismi اllahi الرaxmaan الraxiim min muxamedin rasuuli الlah ilى heraql caظiimi الruum salaamu calى man itabaca اlhuda ama bacd fainii adcuuka bidicaayaة الإslam aslim taslam aslim yu'tika allah ajraka maratayn fain tawallayta fainama calayka isma اlarisiyiin waatuu rasuulka sal lla alay slam aayaddii u qoray qul ya ahla kitaabi tacaalow dhambaal buu marka u qoray uu leeyahay islaam haddaad islaamti waa badbaadaysaay haddana ninka lagu magacaabo xaaris ibn abi shamar alkhasaani wuxuu u qoray warqadba dhimbaal buu u qoray uu ku sheegay uu leeyahay islaam bismi اllahi الraxmaan الraxiim oo ma aragtay loo qoray oo la yidhi salaamu calى man itabaca اlhuda aaman aamin biاllahi wasadiq oo la leeyahay ilahay rumee haddana rasuulka sal lla alay slam muqawqasna wuu u qoray bismi اllahi الraxmaan الraxiim min moxamed bn cabdillahi ilى muqawqis cadiimi اlqibd salaamu calى man itabaca اlhuda qul ya ahli اlkitaab xataa nebiga sal lla alay slam keliya kuma gaabsan jirin inuu dadka meel uun ku qaabilay dhambaallo xitaa ka daba diri jiray najaashi boqorkii alxabasha iyadana waa la og yahay risaalada rasuulka sal lla alay slam markaa u diray waxaa kaloo ognahay haddana can طariiqi اlwufuud muslimiinta iyaga wafdi diri jiray wafdigaa meesha intay aadaan bay markaa muxaawaro ay geli jireen walidaalika kii jacfar taarikhdu aad bay u xustay idinna aad baad u maqasheen run ahaantii markii meesha inta la yimid muslimiinta markii waxay diyaarsadeen naatiq rasmi mid u hadlo afhayeen u ah jacfar buu noqday kadibna qadiyat atawxiid buu ka hadlay ilaa uu qanciyey najaashi ilaa nimankii asaaqifadaa ee eh, isaga ku xoonnaa ay meesha ay ku ilimeeyeenoo markaa diinta marka inay xaq ay tahay marka ay garowsadeen ilaa muslimiintu marka ay ku badbaadeen walidaalika cajaa'ibta waxaa markaa dib ugu laabatid yani eh, hada alcard alxasiif eh, uu la yimid ninka jacfar leeyahay waxaa meesha muuqata muslimiintu dad diyaarsan inay ahaayeen diinkooda marka ay ka jawaabi kareen marka dadkaasoo kale aan hayno marka ninka hadlaya uu noqdo sida jacfaroo kale marka aayad qur'aan iyo axaadiid meesha lagu furfurayo marka waxaa la sheegayo way bannaan tahay in lala fariisto wayna bannaan tahay in markaa eh, lala hadlo way bannaan tahay in markaa lala niqaasho laakiin adoo waxba aadan hayn ayuu waxba aanay kuu diyaarsanayn anugu wixiiba nul aan taaganahay zero aan taaganahay meel aan ka bilaaba aanan ogeyn inaan meeshii hor fariisto aan keliya soo mutaxnaado aan idhahda maanta diin baan ka hadlayaa dhiibkeeda marka leedahay idan masaaisha masaaisha aan u baahannahay marka in lagu baraarugo biidn illahi subxana wa tacaala khuطawaadkii aan sheegnana waa khuطawaad ahamiyaddooda markaa leh lidaalika badan annaga waxaan isku qufulnaa mas'ale ah tan ma bannaan tahay tan ma khaldan tahay intaan hawshaa la gaarin ka hor qaaciddaa ka horaysa horta waxaa qofka maanta qofka markuu engineering uu baranayo marka uu leeyahy engineer baan noqonaya wuu soo maraa markuu leeyahy dhakhtar baan noqonaya wuu soo maraya markuu leeyahy macallin baan noqonaya wuu soo maraya laakiin markii diinta islaamka la gaaro diinta islaamka marka la gaaro ninka soomaaliga wuxuu la soo boodaya cilmiga caqliga waa iswadaa wuu iswadaa isma diidaya ninka hadduu nin caaqila yahay cilmina waa leeyahay laakiin cilmigiisa markaa weydiisid kan dhakhtarnimada kama hadlayo kan looyarnimada kama hadlayo kan injineernimada ka hadlay cilmigan uu baxbaxsanayo oo maanka maskax maaragtay maantan gowgow u siina u leeyahay cilmi caqli waa iswadan waa tan diinta wuxuu rabaa shay walba inuu fatwoodo waxaana ayaan daro ah masaa'ishan marka laga hadlayo maa kul qof kastoo yidhi imaam baa masjid ka ahay uma suubada masalada maa kul qof kasta oo yidhi eh, ma daaci baan ahay uma suubado majaalku takhasus buu u baahan yahay daqiiqa wuxuu u baahan faham buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay daraase la daraasayay kutubtooda adoo wixii og oo meeshiina aad ka dagaalgeli kartid wax alla wixii lagu weydiye aad ka jawaabi kartid shubhada lagugu furana aad ka jawaabi kartid meesha tag wa ilaa arrinka haddaanu sidaa ahayna in markaa la isdaaliye maaha dabcan eh, meesha waxaan ku soo gebagabaynayaa qaybtii labaad maadaama la yidhi su'aale ayaa jira meeshaas ha nooga ekaato wailaa huna wabiاllahi towfiiq